الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد cashirkan <clears throat> waa kii boqol sagaashan iyo shanaad ee ka mida min saxiixi muslim raximah اllahu tacaala waxaynu ku soo jiray kitaabu اlkusuuf qoraxmadoobaadkii iyo dexmadoobaadkii baynu ku soo jiray waynu soo maray xukumka salaatu اlkusuuf khilaafka ku jira fiqigaa iyo culummadu se iskugu maandhaafeen eh, culmo yidhi waa waajib oo rag yuna badnayna iyo rag yidhi waa sunna mu'akada waynu soo maray masaa'ilkii marka ka dhimanaa ayuu sheekhu caawa u gudbahayaa oo ka hadlahayaa nawowina abwaab kala duwan uu guntay xagga tiradeeda inay laba ragcadood tahay waa inaga soo mara waa masala ijmaaciya waxaa laysku maandhaafi keliya ragcad walba imse rukuuc baa gelaysa inta asaxday ee ama saxiixaanka ku timid ama sunanka ku timid ee saxiixada ama xoogga badan waa in la yidhaha ragcad walba waxaa gelaysa laba rukuuc waana sida xadiidka caaisha uu ku bilaabay muslim inkastoo riwaayada u dambaysay uu ku keenay sidaa wax ka bedelan oo marka uu tilmaamayo axaadiida hore inay saxan tahay leanna caadatu muslim iyo nasaa-iba waxaa weeye hadday rabaan inay xadiidka duruqdiisa uruuriyaan oo jamciyaan waxay ku bilaabaan al asaxa fal asax bay ku wadaan marka duruqdii u horraysau hormariyey ee weliba uu xadiidkii ibni cabbaas dhex geliyey riwaayaadka caaisho wuxuu tilmaamayaa muslim waxaa u xoog badan in la yidhaahdo salaaddu waa laba ragcadood ragcad walbana waxaa gelaysa laba rukuucood waxaa iman doona qaybna aad soo marteenbu riwaayadka u dambaysa ay ahaayeen ragcad walba inay gelayso saddex rukuuc waxaa iman doontaa ragcad walba inay gelayso afar rukuuc intaasaa saxiixaanka ku yimid iyo sunanka axaadiista xoogga badan abu daawuud iyo khayrkiiba waxay wareen xadiid tilmaamaya in ragcad walba ay gelayso shan rukuucood oo markaa labadii ragcadood waxaa gelaya toban rukuuc xadiidka asagu waa daciif waa daciif waa macluul marka inta u roon waa intaas laba rukuuc fii kulli ragca saddex rukuuc fii kulli ragca afar oo markaa sideed isku noqonaysa axaadiitaasuu marka imaamku rabaa inuu eh, faahfaahiyo maadaama cashirku dheer yahay inaan dareeriyan aan rabo eh, waxaan hormarinaya masaladii xalay la weydiinaya ahayd wakhtigeeda goormaa salaatulkusuf la tukanaya wakhti mucayana malaha laha waxay uun ku xidhan xilliga ay qoraxdu madoobaato ama dayuxu madoobaado xilliguu dooniba ha noqde waxay uun wadaaddu isku maandhaafeen waqtulkaraaha xilligii salaadaha sunnada la kohanayay ee awqaatulkaraaha u taqaanaan ma la tukan karaa salaatulkusuuf axadka qaba salaatulkusuuf inay sunno tahay wuxuu leeyahay wakhtiga karaahada lama tukanayo sida xanafiyada iyo ciddii la halmaashay axadka qabaa inay waajib tahay wuxuu qabaa waa la tukanayaa fii kulli laxda oy qoraxda madoobaatu ama dayixu madoobaado ama waqtu karaa ha noqdo ama isu noqon dadkii qabay awqaatulkaraha salaadaha waajibka iyo sunnada sabab kale muqaarinka ama mutaqadimka ale waa la tukan karaa sidii shaaficiyada ayagu waxay leeyiin waa la tukan karaa fii awqaati sabab muqaarina ayay yeelatay leeyihin tafsiilkaas waa masalada waa masalo masalada labaad ma la ogaan karaa qoraxmadoobaadka iyo dayaxmadoobaadka ma la ogaan karaa hadda goor baan fadhiyo kale kaga hadlay khulaasaduna waxaa weeye ma aha shay min cilmi اlhayb ah shay min cilmi اlghayba ah ma aha in la sheego ama la qiyaaso la odoroso qoraxdu xilligay madoobaan iyo dayu xilliguu madoobaanayo sida aad u garataan ad u odorostaan xilliga roobka uu da'ayo roobkii guga kii dayrta xagaagii xilliguu di'i lahaa todobka kaad u taqaaneen lix koorkii waxaad dhigi jirteen waxaasoo dhan xaysku xilliguu do'o roobabku da'a noocii duunima ha lahaadeen waxay idiin leeyihiin xilliya mucayana ood ku ogaateen bitajribati waalcaada habeenka xilliga qoraxeedka iyo habeenka xilliga xagaaga inuu kala duwanyo kala dheeryahay waa taqaanaan bitajribaad ku ogaateen saacaduhu inay isbedelayaan habeenku inuu isbedelayo maalintu isbedelayso saad u garanaysaan bicadat aad ku ogaateen iyo tajribada nafsa shay dadka cilmulhay-a ama sayniska ku takhasusa ama cilmulfalaga yaqaana way qiyaasi karaan wayna garan karaan xilliga ay qoraxdu madoobaanayso ama ama dayaxu madoobaanayo walidaalika sheikhulislaam ibn taymiya wuxuu yidhahda hadday culammaau lhay'a isku waafaqaan calaa ra'yin fi lkusuufi aw alkhusuufi faqallamaa yukhti'uun hadday culammaau lhay'a ama qolyahan falaga ka shaqeeya ay isku waafaqaan ra'yi oo maalin heblo saacid heblaa dhici karta inay qoraxda madoobaato ay yidhaahdaan inay gafaan way adag tahay buu sheekhu waa yartaa inay gafaan biniaadamta gef lagama waayo xisaabta adag loo yaqaanaaba lagu gafahayaa salaadahaynu ku gafaynaa wakhtigooda hadday iskhilaafaanna hadde waa uun ra'yi laisku maandhaafe weeye saa darteed way xadidoonoo waxay yidhaahdaan cilmiga loo cilmulhaya ama sayniska loo yaqaano khaasatan falaga waxa ku saabsan muslimiintaa laga qaatay iyagaa ku ah mutakhasis walidaalika xidigihii magacay u bixiyeen baa ilaa amminkan qolyaha reer yurub ragga qaybay labada xidig loo yaqaana dabaraanka la yidhahdo fii luqati alcarab ilaa yowmina hada ingiliishaan dabaraan baa la yidhahdaa cilmigana asalkiisa muslimiinta laga qaata iyaga ahaa dalaa'icdii fannigan wax ka qoray ee kutubta ka alifay ee si daqiiqa ooga hadlay ii afwan dhowrkiibuu ka abu tamaam gabaygii dheeraayo fatxu amuriya yuu ka sheekeeyey qoraxdu xilligay madoobaatay iyo saacadahiiyo daqiiqadahay madoobaato gabaygu kaga sheekaynaya wixii la sheegay la yidhi haddii xidiga xidiga ku aado xalka ay qoraxdu marto waad tabaysaa dhaqaaqan xaggee ka baxay buu leeyahay mudanabka hadda laga hadlay ee saynta yeeshuu gabay kaga hadlay marka cilmi ay culamaa'ulcarab ayagu ku ahaayeen hormuud horaanna sahamiyeen dadkoo dhana ciyaalun calayhim ay yihiin weeye cilmigu ma aha cilmi ay gaala ay keensadeen waa cilmi gaaladu marintay naga qaateen ay wax ku dardarsadeen taqadumka teknolojiya maadda marka la gaadhay taa iska ogaada in ee lagu garan karo qoraxmadoobaadka iyo daximadoobaadka bilxisaab alfalaki lagu ogaan karo ma diidayso inuu yahay aaya min aayaat oo ilaahay addoommihiisa uu ku cabsinayo ku bajinayo roobku xilliguu dayey xilihiisa waynu naqaanaa wabittaali markuu bilowdo hanqarhkiisiiyo unkadka iyo jacdiisu waa ka cabsannaa nafta ayna qaban wadnahayna soo bixi wax bannaanku u bixi kara ma jiro shaygu inuu yahay la garan karo xilligu imanayo oo xisaab lagu garan karo iyo isma diidayaan inuu yahay takhwiif min allahi subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay aayaadkana allah dureeriya asbaabna asagaa u yeela subxaanahu wa tacala labaduba asagaa iska leh marka wax isdiidaya maaha walidaa waxay yidhaahdaan qolyaha marka culamaauulhaya ama culamaau saynis ee ku saabsan hawsha falaga ee manaasil ulqamar waashamsi aad u dabagala siddeed iyo tobankii sanaba hal mar bay qoraxdu madoobaan kartaa dayixuna waa sidoo kale siddeed iyo tobankii sanaba hal mar bay qurux madoobaanta kartaa quruxmadoobaadka hore iyo ka soo xiga waxaa u dhaxaynaya koiyo toban sano afwan siddeed iyo toban sanaan rabaa siddeed iyo toban sano koiyo toban maalmood toddoba saacadood iyo afartan iyo saddex daqiiqo maxaa idin yidhi siddeed iyo toban sano waayo warkay sheegeen wey siddeed iyo toban sano kooiyo toban maalmood toddoba saacadood iyo afartan saddex daqiiqo ayaa u dhaxaynaya sidaa dhexdhexaadkaee haaliban la yaqaano dayaxmadoobaadka iyo qoraxmadoobaadka ee qoraxda ka qarux ka qorax u dhaxayn kara hadduu soo dogdogo waa mukhaalafatu alcaada idinku maxaa taqaanaan roobku inuu doo sanadkii laba jeer lix goor buu di'i karaa meeluusan ka qaadan baaba jirta meeluu adugu beertu ay kuu baxdo sanadkiiba ay kuu baxdo laba goor baa taqaana dad bayba afar goor iyo shan goor u dhalataa wixii istinaaada gooni wey laakiin sida la yaqaano guud waxay dhaheen waa intaas siddeed iyo toban sano koob iyo toban maalmood ee toddoba saac afartan iyo saddex daqiiqo xisaabta daqiiqa marka haddaad xisaabiso waxaad garan kartaa boqolkii sanaba inta goore qurux midoobaan karto waxaad dhihi kartaa haddaad hawshan ku qanacsan tahay intuu nabigu nuur calayhi salaatu wasalaam qorax waxay midoobaan karta keliya mara waaxida nabigu nabi ah calayhi salaatu wasalaam intii uu aan la dirin rasuulka laga dhigay iidkaadi bacdamaa ursila ilaa wafaati calayhi salaatu wasalaam ilaa dee markuu nabigu dhinta ma tukanhayo de waa inaga adduunka waa ka tegey innagaynagu soo hadha risaaladii nabinimadu waa la tego waa nabi fii xayaati wa mamaatihi lakin waxaan u jeednaa intuu noolaa ee uu rasuulka ahaa labaatanii meeqay ahayd labaataniyo saddex sano idan waxaa geli kara hal qorxa madoobaad lannu siddeed iyo toban sano iyo koob iyo toban maalmood toddoba saac afartan iyo saddex daqiiq haddaad ka goyso wax yar baa soo hadhay wadaaddaha marka hal mar unbay madoobaatay ee wuxuu waa tacadud iyo naga daaya iyo waa ikhtilaafu اlaxwaal iyo salaaddii hore tanuu saas u tukaataan saas u tukada waa kama jiraan wadaadda odhanaya xataa meelahaaska cuskaraya marka hawshaasi waa masalo lagu ogan karaa bilxisaab lagu ogan karo wey qolya ka yareeyaa jira oo yidhahda maya waa koiyo toban sano koiyo toban maalmood toddoba saac afartan iyo saddex daqiiq laakiin inta u badan ay sheegeen waa intaas ra'yigaa maxamuud baasha alfalaki iyo axmed shaakir ba ay taageeraan intaa marka iska ogaada ma aha masaladu masale haybna ma aha masale diidaysa inay tahay takhwiifna ma aha ilaahay baa asbaabtana dureeriya shay walbana ku xidha xilli iyo mucayana ku xidha baabu dikri cadaabi اlqabri fi salaati اlkhusuuf wuxuu baab yahay in cadaabulqabriga la sheego fii salaati اlkusuuf oo muslimiinta la yidhaahdo ilaahay ka magangala cadaabuاlqabri iyo cadaab الnaar وxadaثna cabdالlah bn maslmة الqacnabi xadaثna sulayman yacni bn bilaal الtaymi can yaxya ibn saciid alansari can camrata bint cabdالraxmaan ana yahuudiyatan haweeney yahuudiyada atat waxay u timid caaishata radi allahu tacala canha tas'aluha iyadoo wax weydiisanaysa markaas hooyadan wax siisa way tuugsanayso islaan iska dawarsanaysay ahayd markaas hooyadan caawisay faqaala waxay tihi islaantii yahuudeed acaadaki illaahu allaha kaa badbaadiyo kaa koriyo min cadaabi اlqabri qabriga cadaabkiisa iyo imtixaankiisa qaalad caaisha waxay tiri faqultu waxaan yaa rasuul allah rasuulka ilaahi abartii baa iga tagtay oo inaga soo marray inay ku dabfirtay oo aan ku soo marray kitaabu salaa qaybihiisa hore kadibna nabigu u sheegay faqultu yaa rasuul rasuulka ilahi waxaan yucadabu annaasu fi lqubuur dadka qubuurta miyaa lagu cadaabayaa oo jahannamo ka hor iyo cadaabkii naarta ka hor inta qubuurta lagu jiraba ee xayaatulbarzaq ay jirto miyaa laysku cadaabayaa qubuurta qaal camra waxay tihi faqaalat caaisha waxay tihi qaala rasul caa'idan billaah caa'idan billah ay macaada allahi bay la macno tahay allaanu ka magangalay weyn ayib allaanu ka magangalay ama ji'tu aw asbaxtu caa'idan billaah halkaas halka aad sheegtaban ilaahay ka magangalahayaa wey yacnii nabigu calayh isalaatu wasalaam waxaa dhici karta inay tahay hawshu intaan weli loo sheegin cadaabulqabriga nabiga aan loo waxyoonin horato kor baynu ka soo hadallay waxaa dhici karta nabigu uu leeyahay ilah baan ka cadaab qabrigaas ee uusan nabigu markaa uusan diiddanay uma rakiba rasuullah rasuulka ilaahay baa koray gaadiidkiisii daata khadaatin aroor arooha ka ah markaban gaadiid bukan ama meel buu u dhaqaaqay fakhasafat yani waxa waa maalinka la duuga ibraahim wey nabiga isagoo intuu wiilkii xabaalay xabaashi jooga oo weli ka soo dhaqaaqin baa qoraxdii la arkay oo madobaatay markaasuu nabigu si haleele usoo dhaqaaqay guriguu yimid dharkiisi buu labistay masaajidkuu galay sidaas wey waa janaasada u baxay wey markabka laguu sheegay fakhasafat ishamsu qoraxdii baa madoobaatay qaala caaisha waxay tihi fakharajtu waan baxay fii niswatin dumar dhexdood baan baxaynay bayna dahray alxujari jamcu xujaratin waana gurigii guryihii qolalkii nabi maxamed dumarku ay degaan buyuuta aswaaji nabiya loo jeedaa fakarajtu waan baxay tii fii niswatin ah, haween baan baxay oo eh, bayna alxujari fidahriga waa iska ziyaado macna hadda uu leeyahay oo culammadu sheeganna ma jiro haddaan guryaha qolalka bartankooda aan ku tukana aan laga wadin haween dhex fadhiyey eh, bayna alxujari fi اlmasjid ayaan ku jira masjidka dhexdiisii yani masjidka laguma dhex jirin waxaa weye qolalkii ka dambeeyey ee haweenka ay lahaayeen ayay dumarku badankood ku tukaneen khaasatan aswaaju nabi ku tukanayeen inta kalena masaajidka gudaha u soo galeen oo markaa dee dumarkao wax hadhayba ma jirin dad yar baa hadhay <clears throat> faaataa rasuulula rasuulka ilaahay baa yimid min markabi meeshuu aadabuu ka yimid xataa intaha ilaa uu soo gaadhay oo ku soo dhammaaday ilaa musallahum xiraabkii ku tukanay meeshuu ku tukan jiray musallahu min almasjid wey alladii mixraabkaasoo kaana yusallii fii uu ku tukan jiray sida caadigaa salaadaha shanta ah faqaama nabigu waa istaagay oo saftay yacnii inuu xidho u istaago waqaama annaasu waraa'ah muslimiintana nabiga gadaashiisay istaageen qaala caaisha waxay tidhi faqaama qiyaaman طawiilan xalaynu soo maraade uma rakaca farakaca rukuucan طawiilan nabigu in badan buu taagnaa in badanna waa rukuucsanaa uma rafaca waa soo toosay rukuucdiiba ka soo toosay faqaama qiyaaman طawiilan ictidaal labaad buu galoo aad u dheer wahwa duuna alqiyaami اlأwali kana sokeeya istaaggii hore uma rakaca fa rakaca rukuucan طawiilan rukuuc labaad ayuu nabigu rukuucay oo marka aad u dheer wahwa duuna dalika rukuuc rukuucdii hore ka gaasiruna ka yar uma rafaca waa soo toosay nabigu waqad tajallat الshamsu ayadoo qoraxdu ay faydanto marka ay caddaatay faqaala subanu wuxuu yidhi xadiidka waa la soo gaabiyey innii qad ra'aytukum waxaan idin arkay muslimiinay tuftanuuna idinkoo laydinku imtixaanayo fi lqubuuri qubuurta gudaheeda fitnatan imtixaanoo ka fitnati dajaali ninka dajaal aha imtixaankiisa oo kale ah maxaa yeelay qaala camr waxay tidhi fasamictu caaishan maqay taquula iyadoo leh fakuntu asmacu rasuul allah rasuulka ilahi baan maqli jiray waagii dambe bacda dalika maalinkaa kadib intaa kadib yatacawadu asagoo ka magangelaya min cadaabi الnaari wa cadaabi اlqabr maalinkaa salaatu lkusuuf ay dhacday wixii ka dambeeyey suubanaha calayhi salaatu wasalaam oo ka magangalay cadaabu اlqabr iyo cadaabu الnaar ayaan arki jiray maxaa waa la tusay ummaddiio markaa lagu cadaabahayo ama la imtixaanayo cadaab alqabri maraysa hadda goor baynu ka soo hadalla khilaafka ku jiray markan xadiiu albaa'il aan maraynay alladii laa yastabru min bawlihi aanu soo maraynay baynu faahfaahin hawsha ayada ah idan munaasabada ku jirta cadaab اlqabri maxaa ilahi looga mangalaya fi salaati اlkusuuf iyo cadaab الnaar liأnna shaya bishay yudkar maxaa yeelay dulmat اlkusuuf madoobaadka qoraxdu madoobaatay ama dayixu madoobaaday wuxuu ku xusuusinayaa dulmat اlqabri mugdiga qabrigaad ku xusuusanaysa adduunko dhan baa damug noqday oo madoobaaday maalinkiibaa habeen u ekaatay habeen buu maalinkii u ekaaday idan mugdiga qabriga iyo waxaad isku qabanaysaa madowga qoraxda wa shay-u bishay yudkar munaasabadaasa ka dhaxaysa yatacawadu min cadaabi اnaari naarta cadaabkeedu ilahay ka magangeli jiray wux intaa ka dambeeyey wacadaab اlqabri lafdigu nabigu ilaahay kaga magangeli jiray qisadan iyadaa waxaa sheegay ibn khusayme iyo darami في سنن الدارمي وصحيح ابن خزيمة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار بالنبي رجل عليه الصلاة والسلام وحدثنا محمد المثنى بحديث النوت بيه حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد وحدثني ابن أبي عمر وأنا يح محمد يحيى حدثنا سفيان بن عيينة جميعا عبد الوهاب سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري في هذا الإسناد سند كان يكون وريان بمثل حديث بمثل معنى حديث سليمان بن بلال xadiiku sulaim bin bilaal can yaxya ayay markaa wariyeen way sufyaan iyo iyo cabdulwahaab la macnaa laakiin aan ku lafdi ahayn idan maxalushaahidkii iyo xadiidku waa iswaafaqsan yihin uu nabigu ka magangalay cadaabu alqabri iyo cadaab annaar ilahay ka magangalay fii salaati اlkusuuf gadaasheeda ama dhexdeeda ama gudaheedaba baabu maa curida cala الnabiy fii salaati اlkusuufi min amri اljannati waاnnaar wixii loo bandhigay nabiga maalinka alla tuso uu tukanayey oo ku saabsan arinka jannada ama naarta waxadaثna yacquub ibraahim الdawraqiy xadaثna ismaaciil bn culaya can hishaam addastawaa'i qaala xadaثna abu zubayr muxamed can jaabir bn cabdillahi اlansaari qaal kasafat الshamsu qoraxdii baa madoobaatay calى cadi rasuuli lah sal lay slam fii yowmi shadiid اlxari maalin kuleelkiisu daran yahay amin barqin ay ahayd fasallaa rasuullah rasuulka ilaahay baan yaa tukaday biasxaabi tujiyey waxaan hilmaa inaan idiin sheego xilliga ay qoraxdu madoobaato ama dayuxu madoobaado waxay dhanqolyahan culammaa lhayah iyo saynisku waa dabayaaqada bisha dabayaaqada bishay madoobaataa awalka hore kama madoobaato dhexdana kama madoobaato bishu hadday toomanto maalinka labaataniyo sideedaad bay madoobaataa qoraxdu ama habeenka labaataniyo sideedaad dayaxu madoobaadaa oo nis dambahadee haddayba dhacdo weeye ila hadday ay labaatan sagaal bishu ku dhammaanayso oy toomanayso habeenka labaansieeday xubuu dubanaya oo lama arkaayo almihim waxay dhaheen bisha dabayaaqadeeda unbay qoraxdu madoobaataa labaatan iyo ama labaatan sagaalka hadday bishu soddon ku dhammaanayso labaatan iyo sagaalkay madoobaan bay yidhaahdeen hadday labaatan iyo sagaal bishu ku dhammaanayso oy toomanaysaan oo shindhalad ahayna waxay madoobaanaysaa labaataniyo sideeda xilliga xataa way sheegeen saacadihi way sheegeen sannadyihii bay sheegeen hawshu waa xisaab u baahan fahamka aad fahanto wareegga qoraxda iyo dhulku inuu wareego idinku waa diidantihiin ayagu dhulku waa wareegaa waxyaaba badan baa jira marka ma kurawiba oo dhulku ma garaangirba cirku ma garaangirba wax walba ma falag wareegahayo mudawar aha huwa aladii khalaqa alleyla wاlnahaara wاshamsa wاlqamra kullun fii falakin yasbaxuun yani habeen iyo maalin iyo qorax iyo dayx iyo dhulku kulli waa fii falakin yasbaxuun wاlfalaku cinda alcarab wa ashay اlmudawar salafkaa sidaa yidhi saxaabaa yidhi taabiciin baa yidhi markay aayadaha fasirayaan akhriya dhulku marka waa fidsan yahay oo ma wareegsano kubadoo kale ma aha ama garaangiroo kale ma aha waa ra'yi aan cilmi ku dhisnayn shaekhulislaam ibnu taymiya wuxuu soo ijmaacu culamaaءi اlmuslimi cala ana alarda karawiya wakadalika الsama wa kullu falag kasto ilahay sheeg waa mudawar ha ii dambeeya hawshaas waa maxalusac baa ka jira qolyaha sheekh ku takfiirinhaya sheekh xasan hawshaa lama socoti walaa yidhi shekhulislaam ibnu taymiya maadaama uu qababa inuu cirku mudawar yahay oo dhulku karawi yahay waa lagu niman baa ku takfiirinaya oo ardu waa musaaxa hayru karawiya taagan akhri warkooda ah. abaaansieedtomasle soo qoreen bay ka tahay hadda kusii mashquuli maayo baxdi kale ha dambeeyo ninka yidhahda dhulku dhulku waa wuu wareegayaa iyo ma wareegayo anagu waxba hadda aan ku takfiirina ma hayno laakiin ninkii yidhaahdo qoraxdu way taaganto ma dhaqaaqayso hoostaan ka xariiqayna waa laba kale masalo inaad fahantaan baan rabaa waa aabita mustaqira hayru jaariya ma socoto hal meel bay taagan tahay wa inamaa yaduuru calayha alardu wakadalik yaduuru calayha alqamaru wa hiya udubdhaxaad taagan weeye inta kalena waa shidamaro waa ku dul wareegayaan saad idinku kacbada ogu dawaaftaan oo kale ninkii soo istaag waxaan leenahay hoostuu ka xariiqan yahay baxdiguna maalinka xilli kalean ka hadli doona ama hawlahan kale waa masale kale oo hadda wax nasoo hawsha anu hayno cad ma jiro wix kastoo meesha ku tawiil baa geli kara fasallaa rasulla rasuulka ilaahi baa tujiyey biasxaabihi asxaabtiis faataaqa alqiyaama qiyaamkii buu nabigu dheereeyey istaaggii xataa jacaluu ilaahay saxaabada guda galeen oo noqdeen yakhiruuna kuwa daadanaya min tuuli alqiyaami waalxarri riwaayo kale caddaysay min xadiidi caaisha cinda abi yacla xataa surica rijaalu min alxarri ilaa ay niman doorsameen oo miyir daboolmeen oy dhaceen wa xataa ra'aytu tundaxu wujuuhuhum bilmaa bay tiri ilaa arka rag intay suuxeen biyo lagu hafina lagu shubahayo la bilbilahayo yuu taaga intaa tukanaya uma rakaca nabigu waa rukucay rukuucdii buu dheereeyey uma rafaca faaala ictidaalkii buu dheereeyey uma rakaca nabigu waa rukucay faatala rukuca uma rafaca waa toosay faatala lictidaala uma sajada sajdatayn laba sujuud buu nabigu sujuuday uma qaama nabigu waa istaagay mar فصنع wuxuu samey naxwan وح ku dhow ay qariiban min daaka ragcaddii hore oo kale ku dhow fa kaanad waxaa meesha ka dhacay oo salaaddii noqotay fa kaanat isalaa ama xaasilku wuxuuna arbaca rakacaatin wa arbaca sajadaatin ay arbaca rukuucaatin wa arbaca sajadaat afar rukuuc iyo afar sujuudood bimacnaa ragcad walba waxaa galay laba rukuuc uma qaala subanu wuxuu yidhi innahu curida calaya waxaa la ii bandhigay kullu shayin shay kastaa la i tusay tuulajuunahu aad gelaysaan ay tadkhuluunahu qabri aad gelaysaan bacdiga jannadii naarti wax walbood geli doontaanoo idin sugaya xisaabtaad maraysaan ayaa la ii bandhigoo lay tusay fa curida calaya waa tafsiilkii waxay geli lahaayeen dad biniaadamuhu facurid calaya aljannatu jannadii baa lay bandhigoo lay tusay xataa low tanaawaltu haddaan laaci lahaa minhaa qidfan akhadtu waa soo qaadan aw qaala nabig wuxuu uhi minha qidfan tanaawaltu tan dambe ka dhigaysaa madadtu tanaawaltu minhaa qidfan madadtu yaddii gacantaydii baan taagay ba nabigu saan ooga soo qaato laan tanaawaltu waxaan laacay minha min aljannati gacan baan laacay faqasurad yaddii canhu gacantayda baa ka gaabato maanan gaadhin wa curida calaya annaar naarti baa lay bandhigay oo lay tusay fa ra'aytu fiiha waxaan ku arkay jahannamo imra'atan min bani israa'iil haweenay reer banu israa'iil aan ku arkay oo maxay ahayd doon loo cadaabaya tucadab waxaa taa loo cadaabaya fii hirratin bisad iyo laha iyadoo u ahaato rabatatha ay xidhay oo meel ku qabirtay falam tucimha waxba ma aysan siin oo ma aysan quudinin walam tadacha ma aysan ka tegin oo ma aysan sii dayn taakulu ha cuntee min khashaashi اlardi khishaash iyo khashaashbu waa la yidhahdaa xasharaadka dhulka khashaashku waa hawaamka iyo xasharaadka cayayaanka kabajaanka mulaceeda iyo dooligii jiirkay cayrsan jirtay way u diiday ayadna ma aysan quudin waa lagu cadaaba wra'aytu waxaan kaloo arkay abaa umaamata camr ibnu maalik eh, eh, alkhusaaci ninka camr luay la odhan jira wey yajuru asagoo jiidaya qusbahu xiidankiisi qusbigu waa micaa almicaa waa xiidanka fi naari aqsaab baa lagu jamciya qusbigu waa mufrad wa jamcuhu aqsaab mufradka eh, amcaaduna micaa baa la yidhaha almicaau jamcuna waa amcaa qusbigu waa mufrad jamcisuna waa aqsaab yajuru asagoo jiidaya qusbahu xiidamadiisii jiidaya fi naar calooshi soo dhacda xiidmihiisii baa naarta ugu dhex jiidaya sida jiidaya wa inahum kaanuu yaquuluun waxay odhan jireen jaahiliyadu dadkaan muslimiinta ahayn ina shamsa walqamara qoraxdu iyo dayxu laa yakhsifaana uma madoobaada ilaa limowti cadiimin nin weyn dhimashadii boqor iyo nin noocaasoo kalea wainahumaa labadan nabigu wuxuu yidhi eh, eh, labadan qorax iyo dayixu aayataani waa laba calaamadood oo min aayaati illaahi ilahay calaamadiisa ka mid ah yurikumuuhumaa ilaahay baa idin tusayo waa idinku cabsiinayaa wey faidaa khasafaa hadday mugdiyoobaan oo fa fasalluu tukada xataa tanjaliya ilaa ay tii madoobaata ka fidinto ama dayixu ka caddaado ama qoraxdu waxaa kaloo xadiidka ii tabiyey abu hasan almismaciyu xadaana cabdilmalik bnu sabaax can hishaam adstawaad soo marteen badalisnaadi milbu ku sheegay ila annahu qaala wadaadka cabdilmaliga wuxuu yidhi wa ra'aytu fi nnaari naarta waxaan ku arkay imra'atan haweeney ximyariyatan yamaniyad ah reer ximyar yaman bay degi jireen sawdaa riwaayo kale admaa'u maariina islaan reer طawiilatan aad u dheer horaanna waxaa la soo min bani israa'iil ree ximyarna reer bani israa'iil ma aha waa niman carbeedoo madax bannaan culimmadu waxay leeyihiin taarikhduna way sugaysaa ree ximyar waa dadkii yahuudoobe wey ymantii yahuud joogtay carabtii yaman joogtay ximyariinta khaasatan waa nimankii yahuudnimada qaatay qaybna way nasaaroobee tanasur baa ku dhacay iyagoo marka qaybna nasaaro ah sida carabtii xagga soo jirtay sacuudigoo najraan aaggaa jirtay nasaaro yihiin qaybta xagga badda jirtay iyo cadana dhulkaa jiray iyo iyo koonfurta kale jirayna ay yihiin yuhuud buu nabigu soo gaadhay calayhi salaatu wasalaam marka min bani israa'iil fi tadayun weeye laa fi nasab laa fi nasab macnahaasaa meesha ku jira walam yaqul cabdilmalik muusan dhihin min bani israa'iil waa haddiiba marka riwaayad hore min isra'iil maxfuudo tahay sidaasaa ku jamcinaysaa haddaysan maxfuuda ahaynna muslimkaad moodaa inuu tilmaamayo intan wuxuu u keenay inay islaantu ximyar tahay oo aysan reer banu israa'iil ahayn saydan waa noqotay waxaa weye riwaayada hore ee ku bilaabay baa ka xoog badanta dambe waa reer banu israil min xayu diin ama min xayu nasab reer ximyar waa qoys kale yuhuud ma aha reer banu israil reer banu isxaaq mee waa bani ismaaciil aw min bani qaxtaan wey oo cadnaaniyiinba ma aha almuhim hooyadana caaisho iyo sayidina abu hurayra ku murmay xadiidkan abu hurayra maalin xadiidka riwaayatu calqama cadaysay cinda axmed wakhayrihi waynu gaari doonnaa cinda tayaalisi iyo axmed iyo bayhaqi fi اlbacثi wالnushuur iyo wadaadkii loo odhan jiray abu nucaym fi taarikhi asbahaan inta waxay wariyeen xadiiu caaisha min xadiiثi calqama can caaisha can abi hurayra cafwan abu hurayra masaajidka fadhiya oo xadiidkan sheegaya iyo hooyadan caaisho maqashay way u yeedhay waa la hadashay waxay tidhi abu hurayrow miyaad garanaysaa haweenaydaas loo cadaabay bisad ay ciqaabtay ma garanaysaa waxay ahayd ma gaal bay ahayd mise muslimad bay ahayd wuxuu hi adri waxay tidhi caaishu islaantaasi gaal bay kaafiray ahayd maxaa yeelay mu'minku waa akramu cala allahi min an yucadibahu fii hira faida xadata can rasuuli illahi fandur maada tuxadi bay jir caaisha hooyadeed waxay tidhi haweenaydaas la cadaabay gaal bay ahayd mushrigad bay ahayd ama kaafirad mulxidaday ahayd maxaa yeele hadday muslimo tahay oy mu'minad tahay ilaahay mu'minku waa kala karaama badan yahay inuu u cadaabo bisad xadiidkaa sanadkiisu dacfi baa ku jira marka ninka saalix ibnu rustum la odhan jiray baa ku jira abulkhazaas abu camr alkhazaas baa ku jira marka inuu saduuq xasan xadiid yahay baan loo badan yahay saadkiisu waa xasan laakiin hawsha ayadaa ah, hooyadan caaisho oo maysan tirino suubanaha calayh salaat wasalaam waa min ijtihaadiha sida muuqanaysa limaada cillay keento waxay tihi mu'minku hee waa ka karaama badan yaho agtiisa waa kaga meeqaan badan yahay in loo cadaabo bisad qaadi ciyaad wuxuu yidhi bisadda iyo xayawaanka in la dhibo waa sahiira min asakaa'ir islaantu hadday musibad noqon lahaydna sahiiro lama cadaabeen waaahir wuxuu yidhi kaafirad bay ahayd xadiidka caaishana muusan helin nawoba hoosta ku naqdina wuxuu leeyahy hal xadii oon ku hayno haweenida inay gaal ahayd ma jirto asaguna ma hayo riwaayada caaisha min ariiqi calqama can abi hurayratay dooddii dhexmartay caaisho iyo abu hurayra dhexmartay xaafidka tilmaamay xaafidku laakiin qad abcada annujcata aw annajca xadiidka wuxuu u tiri bayhaqi fi اlbacث والnushuur maca annahu fi musnad axmed wa musnad الطayaalisi marka taana iska ogaada masalada marka nawowi wuxuu ku asiibay inuu yidhi ma aha xayawaankoo la cadaabo la ciqaabo ma aha sagiire waa kabiira min alkabaa'ir waqad asaaba fi dalik kabiira min alkabaa'ir wey ee ma aha sagiiro maxaa yeelay ama kaafirad ma ahayn caaishay ka sugan tahay inay kaafirad ahayd laakiin xadiidku marfuuc ma aha idan hooyadeen iyo qaadi ciyaad meeshay mareen sax ma aha maxay sax ahayn nabigaa caddeeye tucadabu fii hiratin ay bisababi hira dembigana loo cadaabayaa haddii bisad aad cadaabtay ama aad dhibta u naar gashay wixii ka weynaana warkiiba jooji waa min baab altanbiihu biاladna cala alaclى haddaan shil aad xaday aan kuu dilo maalinkaad boqol iga xadda ka war ayado markaa caloosh baan kuglogey xidmahaan dhul ka dhigahaya haddii bisad aad caqaabtay lagu cadaabo waxaa weeye shirki iyo kufri waa ka sii daran yahay idan nabi maxamed alayh isalaatu wasalaam wuxuu isku darayaa halkan ku sheegayaa dad loo cadaabaya acmaal iyo dunuub ay la yimaadeen oon kufri ahayn iyo loo cadaabhayo kufri iyo shirki loo cadaabayo markuu wuxuu nabigu kala qaaday inuu isku mid laga dhigo sababulcadaabna shirki iyo kufri loo wada celiyo oo sida hooyadan qabtaa qaadi ciyaadna uu leeyahay sax ma aha hawshaa la yska ogaado ama abaa umaama camnu luxaya isagu waxaa loo cadaabaya waa inu soo marray shirkiga uu la yimid iyo takhyiiru sharaa'ic calaa tacbiiri abu aalib caiya bni caqiil ninkii iska lahaa taxriiru lmaqaal isagu wuxuu leeyahay aafadiisu waxay ahayd takhyiiru sharaa'ic sharaa'icda ambiyadu bedelay howlo cusub buu la yimid dasaatiir buu qoray qawaaniin buu dejiyey kitaabka taxriiru lmaqaal aad oga akhriye ee maطbuuca ah ninka iska lahaa tartiibka ceel kabiira tirmidi ninka iska lahaa وxadana bkr بن أbي شhaybة قال xadana cabdالله بن نmayr xadaثna mxamed cabdالlah بن نmayr وتqاarba في الlفظ lafdiga waa isku dhowaadeen mxamed iyo abu bakr بن أbي shayba qaala wuxuu yidhi mxamed cabdالlah بن نmayr xadaثna abi abi cabdالlah بن نmayr الhmdani xadana cabdالmلك can caطاء cabdالlah بن أbي سulayman wey can caطاء بن أbي رباح can jaabirin qaal inkashafat cafwan inkasafad waxaa madoobaatay ashamsu fii caddi rasul sl ly slam yowma maalintii bay madoobaatay maata ibraahim ibnu rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam maalinkii uu dhintay ibraahiim oo nabigu wiilkiisa ah bay madoobaatay faqaala annaasu dadkiiba waxay yidhahdeen qaybo ka mida inama inkasafad waxay u madoobaatay limowti ibraahim ibraahim dhimasho waana caiim hadda waa ibnu nabiyi waa ubad nabi wey faqaama nabi nabigaa istaagay fasallaa binnaasi sita rakacaatin biarbaci sajadaat nebi maxamed baa tujiyey muslimiintii lix rukuuc buu ku tujiyey biarbaci sajadaat tan waa maxay markaas wuxuu tilmaamaya in ragcad walba ay gasho saddex rukuuc riwaayada ibn cabaas u dambayso hore aynu soo maray xalay bayna markaa waafaqsanto fasallaa binnaasi sita rakacaatin ay sita rukuucaatin buu nabigu tujiyey biarbaci sajadatin afar sujuudood bada'a nabigu waa bilaaba salaadii fakabara waa xidhay uma qara'u alqur'aan wakhriy faatala alqira'atu dheeriyey uma rakaca waa rukucay naxwan wax ku dhow mimaa qaama intuu taagnaa wax ku dhow uma rafaca ra'sahu min arukuuci madaxuu ka soo qaaday rukuucdii faqara'a qiraa'atan qur'aan buu akhriyey duuna alqiraa'ati ulaa ka sokaysa qiraa'adii horeo ka yar ka gaasiran uma rakaca haddana wuxuu rukucay naxwan ay qariiban mimaa qaama intuu taagnaa wax ku dhow haddana nabigu rukucsanaa uma rafaca ra'sahu madaxiisibuu ka soo min arukuuci faqara'a qiraa'atan duuna alqiraa'ati aaniya qiraa'adii labaad ka yar uma rakaca naxwa mima qaama intuu taagnaa wax ku dhowuu rukuucsanaa uma rafaca ra'sahu min alrukuuci ayuu ka soo qaaday madax ayuu ka soo rukuucdii uma nxadara wuxuu la hoobtay bisujuudi sujuud buu la hoobtay fasajada sajadatayn laba sujuud buu nabigu sujuuday fii kulli rakca uma qaama waa istaagay suubanuu farakaca aydan aa rakacaatin ay aa rukuucaatin saddex rukuuc buu nabigu la yimid laysa fiiha aysan ku jirin saddexdaa rukuucood ragcatun ay rukuucun aysu ku jiri ilaa allatii qablaha aطwalu min allatii bacdaha mid walbatay ka horraysay ayay ka gaaban tubatay ka horraysay ka dheer wa rukuucuhu xadiidka marka annaga sharcuna baabiinaya wa rukuucuhu naxwan min sujuudihi rukuucda nebi maxamed waxay ku dhowayd sujuuddiisii bay ku dhowayd sujuuddu way dheerayd oo ictidaalku waa dheeraa oo qiyaamku waa dheeraa marka annaga shaafici waxaan lena sujuudda lama dheeraynayo laannu xadiid caddeeye ma jiro nabi wuxuu idhi adilada ku timid nabiguna sujuuda dheereeye oo ictidaalka dheereeyey gar allay taqaanaaye aad bay u badan tahay fatacayan alcamalu bihi warka shaafici agga iga gee ka akhriya sharciis waa si fiican buna yeel nabigu dib u baxay wa ta'aharat الsufuuf sabafkii ka dambeeyeyna waa baxeen khalfa gadaal bay u gurtay nabiga meeshuu taagnaa mixraabkaha ka soo gurtay nabigu masaajidkiisu ma lahayn meel duleesho mixraab ahaana waa sinnaa tiir lagu garto astaana basuu lahaa masaajidku ma lahayn god la galo mixraab uma ta'ahara nabigaa dib u soo gurtay wa ta'aharat isufuufu khalfahu sufuuftii ka dambaysana nabigka dambe way gurteenoo dib u soo baxeen xataa intahayna ilaa aanu gaadhnay waqaala abubakar xata intaha ilaa nabigu u gaadhay oo uu ku dhowaaday ila الnisaa dumarkii dambuu ku dhowaaday nabigu su dib ugu baxaayey uma taqadama haddana horu u baxay wataqadama الnaasu macah dadkii la joogayna nabigu horey oola baxeen xataa qaama fii muqaamihi cafwan fii maqaamihi ilaa uu soo istaagay mixraabkii uu taagnaa uu soo istaagay faاnsarafa salaaddii buu ka baxay xiina اnsarafa markuu ka baxay nabigu waqad aadat الshamsu iyadoo qoraxdu ay soo laabatayoo ku soo laabatay sideedii aada yaciidu aydan aadad ay rajacad ila xaaliha alulaaw sida horena ay ahayd intaysan madoobaanin ka hor somaysan caddayn caddiinkeedii bay ku soo laabatay faqaala nabigu wuxuu idhi ya ayuha annaas dadow ina ashamsa waalqamara aayataani min aayaati illaah dayxu iyo qoraxdu waa laba calaamadood alla kutusaya awoodiisa iyo rabbinimadkiisa wainahumaa laa yankasimaan limowti axadi min annaas waqaala abubakr wuxuu yidhi limowti basharin bini aadam geeridii faidaa ra'aytum shaya min dalika wuxuun madoobada markaad aragtaan haba yaraadee qoraxdu madoobaatay qayb ka ah ama kulligeed fasalluu tukado ilaahay barya xataa tanjaliya ila ay ka caddaato maa min shayin shay ma jiro eh, tuucaduunahu laydiin yabohoo laydiin sheegay ila qad ra'aytu fi salaati haadihi salaadaydan baa laygu tusi intaan ku jiray laqad jii'a binaar naarti baa la keenay culum waxay isku maandhaafeen naarta nabiga la tusay jannada la tusay ma ru'yatu caynin baa ishu nabiga ku cala alxaqiiqa mise nabigu waa loo masalay axaadiis badan oo iman doonta iyo kuwa aynu soo marray iyo kuwa bukhaari waxay tilmaamayaan nabigu marar badan in naarta iyo jannada loo matalay oo darbiga looga daaray filin xaqiiqadii jannada iyo naarta ka turjumaya sida idinku telefoonno waxooga aragtaan iyo shaashadahoo kale taasi waa axaadii baa caddaynaysa xadiidkan laakiin daakis isagu waxaa waa meelo kale xilliyo kaloo nabigu salaad tukanayey xilliyo kaloo nabigu sal slm ku jirin waa la tusay muilad suwirad lii riwaayo kale laakiin middaani inay tahay ra'yulcayn ru'yatu cayn tahay baa raajixa maxaa oo nabiga xijaabkii laga qaaday ila naarta waa jirtaa waa abuuran tahay jahanaba waa jirtaa waa abuuran tahay jannada waa jirta waa abuuran tahay marka waxaa inoo diiday isheennu xujubkan iyo derbiyadan iyo ciriyo dhul meelay mari karta wixii hoos jira ma arki karo wixii jiran isheennu waxaa weye meel ma gaadhaba laakiin haddii lagaa faydo waxaa weeye xijaabka lagaa qaado wax walba sidiisaad u arkaysa marka waa xaqiiqi iyo waa tamfiil bay culimmadu isku hayaan laqad ji'a binaari naarta lala yimid wadaalikum arrinkii naarta la yimidna wuxuu ahaa xiina ra'aytumuunii markaad aragteen ta'ahartu anoo dib u gurtay makhaafata baqidaan ka baqay an yusiibanii inuu heeleelo min lafciha ololkeedii iyo humraheedii iyo holaceedii u taabto lafcigu marka waa holaca weeye iyo ololka iyo dabka xataa ra'aytu ilaan arkay fiiha fii jahannama ku arkay saaxibu lmixjani ninkii bakooradla ahaa waa nin asaguna addoon buu ahaa iyo ma ahayne xorbaaba waa la sheegaa uu soo xajihi jiray dadka dawaafaya ama xajka jooga ee socda bakoorad buu halkan gashanaya usha bakooraddae afka qolaafa smayd arag markaasuu wax adoo socdou usha gu'i kaaga qaadi oo waxaad wataybu ku qaadan boorsadii buu kaagala bixi qandigii buu kaagala bixi marka lagu soo boodo warkuma arkayni garka ushaa ku dhagay buu leehay anugu maba qaadinba intaan soconna ushaa ku dhegtay ushaa jiidata bukooradaa laacday aniga ma ah la fahmi waayna oon la dhoroofin oon la dareemin wuu la tagaaya wiciis bukooradoo kuwada xaggu kale wuu isku darsan waa baxaaya saasu marka saariqu ulxujaaj yaa la odhan jiray xadadiisu xadiiyo farsamaysan baa iyadoo ku shaqaysan jiray nebigu wuxuu ninkii bakooradla ahaa baan jahannama ku arkay yajuru asagoo jiidaya qusbahu xidamihiisi iyo xiidankiisi finnaar maxaa jira kaana yasraqu اlxaaja bimuxjanihi xujaajta ayuu ku xadi jiray bukuuradiisa fain futina lahu haddii loo dhuglahadoo la dareemo qaala wuxuu odhanaya inamaa tacallaqa bimuxjani go'ay iyo macawista waxaa ku dhegay ama inamaa tacallaqa ahawbu aw ridaa asagaa ku dhegay bukooradda anugoo kuma dhejinint waynu soconaa muu waa dawaafahaye usha yaa marada qabsatay wain ufila canhu haddii laga ilduufoon la dhooroofina dahaba bihi shaygi wuu la ay usha usoo qaaday idan ninkaana abulcabaas qurtubi wuxuu yidhi iska ogow buui haddii farac cadaabay asalkii mar warkiiba iska joojiyo xadiikan markuu sharxaayo hada cudiba bifarcin camaliyi waa maxay asariqa altacdiibu bishirki wاlkufri laisma weydiin karo in laga hadlana xataa ma ashcari baa sidaa odhanaya ninka lamcaad moodaa waxayna tusaysaa bu ahlu fatruhu hee in ay yihiin mukallafuun bifuruuci shariicati wa usuuliha ka ahriyay mufhamkiisa markuu xadiidka harxaayo xataa ra'aytu ilaa arkay fiiha fii jahannaba saaxibat alhira bisadley baan ku arkay allatii taasoo rabataha xidhay baan iyadana jahannama ku arkay falam tuطcimha maysan quudin walam tadacha maysan daynin taأkulu min khashaashi اlardi cayayaanka iyo xayawaanka iyo xamaaratada dhulkaa iska cuntee xataa maatat juucan ilaa ay gaajo u dhimatay yay xidhay naxariis darayda islaamtu uma ji'a biاljanna idan nabigu hawsha wuxuu ku caddaynayaa xayawaanka xuquuqdiis waa in la ilaaliyo lagu xadgudbin in la cadaabo ama meel lagaga dhacaan lama ogolo culama ulislaam kutub bay ka qoreen mucaamalat اlbahaa'im hay-at اlxisba almira bاnaahiy can اmunkar waxay hawshaa ka qaban lahayd dameeraha qaabka loo raro geela qaabka loo raro xayawaanka qaabka loo dhif waa ina ogaadaan uquuqda kutub gooni ay ka qoreen markaasay uh, faranji kuu soo ordahayaan aan meesha waba ku hayn uma jii'a biljannati janna la keenay wadaalikum jannada la itusana waxaydin hore oogu baxay xiina ra'aytum inkaad aragteen taqadamtu anoo horey u dhaqaaqay xataa qumtu ilaan istaaga fii maqaami xraabkaygan ku soo laabtay walaqad madadtu yadii gacantaydabaa nabigu fidshay buu idhi wa ana uriidu anoo dooni ana tanaawala inaan ka soo qaato min amariha wax ka laaco midhahda wax ka soo gooto ana tanaawalhaduna waa maxay waa an aqtifa an aakhuday ka dhigan uma badaa lii waxaa ii muuqday markaa kadib alla afcal inaan yeelinoo midho aanan soo goosanin oo maxaa jira culum waxay dhaheen midho janna haddii adduunka la keeno nabigu intuu soo goosta la keeni lahaa ilaa qiyaamisa janna waxeedu ma dhammaado ukuluhaa daa'imun wadilluhaa markaa dee shaygii joogtu noqon lahaa waagi dambe markaa dadku waxay iska hayga haybka wuxuu isku bedelahayaa cayaan aladiina yuminuuna bilhayb baa meesha ka baxaysa xikamka abanbu nabigu diraamay marka faruu ka qaaday famaa min shayin shay ma jiro tuucaduuna laydin yabahoy ilaa waqad ra'aytum fi salaati hadii baan ku arko laygu tusay idan maxalushaadka qaybta hore marka lixda ragcadooda ayuu u jeedaa ayuu u jeedaa iyo in janno iyo janno iyo naar bay abuuran yihiin makhluuqataani ay yihiin dadna hadda ay ku jiraan jannada dadna ay naarta ku jiraan masale asal diineeda oo la yaqaana haddee ahlubidca marka khilaafeena macna ma laha hadday muslimiin yihiin weeye وxadثna محمد علاء الهمdاني xadثna بن نمير عبد الله xadثna هiشام يعني بن curوة بن زبير عن فاطمة بنت المنdir oo xaaskiisii ah waa xaaskiisii waa زوج yarwi can zawjatihi islaantu hadday faqiyadda caalimo tahay intaad meelaha wareegi lahay iyada wax ka bara horta ayib waa islaanta maxamed bin isxaaq uu wax ka wariyey hishaamna uu yidhi waa kadaab maxamed bin isxaaq maxaa jiraa la yidhi faatima binti midir buu wax ka wariyaabuu weligayna faatima guriga maysan dhaafin buui anuguna ma ogayna see xadiis ooga qaatay duusan beenan la ahayn culamadu waxay yidhaahdeen odaygu uu masayraye asagoo maqan ayaa maxramkeedoo la joog wax laga warin karaa gabadha masaajidka wax lagaga qaadan karaa hooyadeenba wax laga qaato ummahaddun baa laga qaataa nabigoon waxba aan ka warqabin marka hishaam waad masayrtay wax kale keen bay dhaheen ahlulxadiid kuma takdiibin karti keliya anaa qabaye see igu dhaafi karaa can asmaa bint abibakr sidiiq qaalad waxay tihi asmaa khasafat ishamsu qoraxdii calى adi rasul sal slam fadahaltu calىa caaisha u soo galay tiri waya tusalli caaisha tukanaysa faqultu waxaan idhi maa shanu nnaasi yusalluun caaishoy dadku maxay u tukanayeen maxaa jira xilli salaadeed maaha waa barqin jamaca la tukaday weligay ma arag fa ashaara caaisha waxay midaartay bira'sina madaxeedii ila asamaa cerkaysaa u tidhi asmaa baa weydiinaysa oon weli salaadda gelin caaishana salaad bay ku jirta nabiga qiraa'adu faqultu waxaa dhi aayatun ma calaamad baa dhacday mucjisaa dhacday qaalad nacan bay tiri madaxay u gundhisay faataala rasuulu lahi sal slam alqiyaama jiddan istaaggii buu nabigu dheereeyey sal ly slam xataa tajallaanii ilaa u iqabtay ama i daboolay alhashu wareer ilaa aan wareeraya tiri oon meelaan taagana garan waayo faahadtu waxaan qaatay tiri caaisho qirbatan sibraaro min maain biya ilaa jambi yaalla dhinacii yaallay fajacaltu waxaan gudaga asuba calaa ra'si biyihii baan intaan qadamax iskaga shubo waan waranaytii waa nabigu qaraada waa dheereeyey qoraxda waa kulaatay masaajidku waa buucaa waa jiq aw calaa wajhi ama wejigaa meelmaayi biyaha kaga shubo isku dhaqay markaad xoogu yar werato dad biyo wajiga marsato xoogo intaad kala qaadaysa qaala waxay tihi caaisho caafan asma asma fansarafa rasuul allah rasuulkii ilaahay baa ka baxay salaaddii waqad tajallat الshamsu iyadoo qoraxdu caddaatay buu ka baxay fakhaطaba rasuul اllahi الnaasa nabi maxamed waa ummaddu u khudbeeyey faxamid allah alluu mahadsiye waatna caleyh waa faalla ammaanu ammaantii buu rakaadiyey uma qaala wuxuu yidhi amaa bacdu intaa kadib maa min shayin lam akun ra'aytuhu shay ma jiro aanan arag hadda ka hor ilaa qad ra'aytu fii maqaami had hadda kor waxaan lay tusin hadduu jiray maanta lay tusin nabiga sal ly slam xata aljannata wannaar naar iyo jannaba allah ka dhigo wainahu qad uuxiya waxaa waxyooda ilaya hadda aniga xaggayda hadda markaan tukanayay annakum ay tubtaluuna watukhtabaruun in laydin imtixaani doono fi lqubuuri qubuurta laydinku imtixaan qariiban wax ku dhow fitnat almasiix dijaal aw fitnatan mila fitnat masiix dajaal fitna ku dhow fitnada masiix dajaal ama ayadoo kalaaba ah laa adri ma garanhaya buu hi aya dalika qaalad asma yaa odhanhaya faatima odhanaysa waxay tidhi asma labadaa eray inay tidhi inakum tuftanuuna fi lqubuuri qariiban iyo inay tidhi tuftanuuna fi lqubuuri mila fitnati masiix labadaa eray ma kala garanhaya tidhi waxa biyaha isku shubay waa tuma asma miya khayr xadiidka asma baa iskale wixii eraya yadaad u celinaysa laa adri ma oge yay tiri faatima bintulmundir aya dalika qaala asma labadaa erekay isticmaashay fayu'taa axadukum midkiin baa la keeni fayuqaalu waxaa lo odhanhayaa cadaab اlqabrigi iyo fitnat اlqabri nabigu miaal ka bixinaya maa cilmuka bihada arajuli labada malag ba waxay ku odhanayaan maxaad ka leedahay ninkan asaga ah lagu dhihi maayo rasuul lagu dhihi maayo leanna munaafiq in loo meeriyo oo loo carabaabo oo kadib uu taqliid oo ku dhabaabciyo lama rabo imtixaan marka lagaa qaadaya miyaa hawshu miya lagu dareensiinayaa jawaabta saxda ah maya weli waa lagu wareerin oo jawaabta khaldeed baa laguu soo hormarin oo iyadoo haddada laguu bumbuunin sidaad ogu dhabaabcisa ma cidlo ah fa yuqaalu waxaa lo maa cilmuka bihada rajul ka taqaanaa ninka nabi maxamed baa loo suurin la weydiinaya fa ama almu'minu biاllah aw ilmuuqinu ninka yaqiinsan nabi maxamed rasuul ilaah yahay ama rumeeyey laa adri garan maayo aya daalika qaala asmaa labadaa weedhood kay tidhi fayaquul wuxu odhanay ruuxa muslimkaa huwa muxammadun huwa rasul lah sal slam ja'naa bilbayinaati wاlhuda faajabna waatacna war cad weyaati muxamad weeye waa rasuulkii ilaahay wuxuu noola yimid aayado cadcad iyo hanuun buu noo keenay waanu ajiibno waa aeecnay aa miraarin buu ku celcelinaya fayuqaalu waxaa lagu odhanaya nam iska sexa adugu raalli ow intaan ku innaka la tu'minu bihi inaad nabiga rumaysan tahay fanam saalixan adoo dhibla'aana ah seexo hurdo wanaagsan ow suuban wa ama almunaafiq munaafiqi labadiinoodlaha ah ee wejigeenna tusahaya afka baarkiisa uurka gaalka ah aw ilmurtaabu kii diinka ka shakisana laa adri bay tihi faadima bintlmudir aya daalika qaala asmaa'u fayaquul wuxuu odhanayaa laa adri garan mahaye ninkan wuxuu yahay samictu annaasa yaquuluuna shay faqultu dadkoole waa rasuul iyo nabigaan maqlay waan iska idhi marunbaa mameeba ma aqaan idan fitnat اlqabr waxaa lagu kala saarayaa muminka iyo munaafiqa adduunkuwaana dhex joogay sheeke berlaydii way dhammaanaysaa soomaali waxay dhaheen run waxay leedahay run warow bay le laakiin rakaad damba malay dheheen eh, eh, cafan been beeni way ku waraabisaa beeni way ku waraabisaa laakin kuma rakaadisay dheheen geelayaa iskele agoonbaa iskele geel oo waa geel irmaanaho agoon baa loo lisaa darbaan kuu qaban waxaan dhihi geeliga oo amar yarkaad oo aqonta ku kale orda war agoon geel odayga isagaa iska lehe geeli kuu waraabisa laakin way iman waxay dheen baani marka way ku waraabisaa laakiin kuma rakaadiso meel baad ka magaalo kalaa tegi been baad ku joogi waxaad ka dhihi kanaan ahay doctor brofesor bale ka dhacday waxbaad rigaysan waa dambe waxaa mid warkaada haya way kaa daba iman erey baad sheegi maalmaad ku shaacabbi way kaa daba iman warka soomaali waa maxay beenihe way ku waraabisaay kuma rakaadis nafsa shay adduunku ku soo cabbi ninkan qabriga ma kala tegey waa lagu kala baxa xadana abubakr bn abi shaybata abu kuraybin qaala xadana abu samata xamaad can hishaam bni curwata can faatima bint اlmundir can asma bint abi bakr qaala waxay tihi aataytu caaishata caaئishan u tegay faida الnaasu qiyam dadkii baabad qoqotomoo taagan waida hiya tusalli caaisha bay tukanaysaa faqultu waxaan ku uhi ma shaأnu الnaasi wاqtasa اlxadiiثa xadiidkii buu kaxiyay abu usama binaxwi xadiiث ibn numayr can hishaam ibni curwa xadiidkii hishaam ibni curwa uu ka warinaya ibn numayr oo kaleo asaguna sheegay weeye وأخبرنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري محمد عن عروة مركز الزهري وحو متابعين هذا هشام متابعين هي متابعين تقريبا فاطمة عروة إلا أن عروة وحو كقضاني حديث كأسماء عن الزهري عن عروة قال وحويلي عروة الرأي gooni curwa uu wato wey oo luqawi ah qaala cur wuxuu laa taqul hadhihin markaad rabto qoraxdii baa madoobaat inaad tidhaahdo laa taqul hadhihin kasafat الshamsu walaakin qul waxaad tidhaahdaa khasafat الshamsu waxay dhe culum hada marduudun biاlqur'an waa ray infarada bihi curwa lam yutaabac calayh qur-aankaaba diidanba waa cagsi buu ka dhigay qur-anku muxuu uhi wakhasafa lama dhihi kara buuhi ayib marka waa inagu soo marray waa mutaraadifaan iyo kala duwan yihiin almihim waxaa loo badan yahay wixii qoraxa in la yidhahda kasafad dayaxna la yidhaahdo khasafa xadaana yaxya bnu xabiib alxaariثi xadaana xadiidka asmaan baan israacinu xadaثna khalid bn xaariث alhujaymi xadaثna ibn cabdilmalik ibn jurayj cabdilmalik xadaثna mansuur bn cabdiraxmaan can ummi hooyadii safiya binti shayba aلثaqafiya waa imra'atu ibni cumar weeye can asma bint abi bakr الsidiiq annaha qaalad waxay tidhi fazica الnabiy nabigaa argagaxoo cabsaday yowm maalin maalmaa ka mid ah qaalad waxay tidhi tacni waxay u jeedaa yowma kasafat الshams kasafat الshams maalinka qoraxda madoobaatay faahada nabigu wuxuu qaatay degdeg wuu degdegahayay dircan cambuurkii dumarkuu qaatay xataa udrika ilaa lagalaba dabadegay birdaai gu'iisi nabigu xabaal buu ka yimid wuu soo degdegey gurigii buu soo maray suu u qaato gu'iisii dharkiisii garbasaarkii caayishuu nabigu la kacay isagoo moodaya gu'iisii markaasaa laga dabatego nabigu ga ugeya baashara ka soo celiya ka soo celiya yani waa argaxay wiilkii baa dhintay qabri buu ka yimid qoraxdii baa madoobaatay nabig wuxuu uhi calaamadihii saacada waaweynaaba amay bilowdeenba oo qoraxda markay madoobaataan haddana ay berri ka soo boodaan galbeed ba ay ka soo baxdaa ila calaamada saacada waaweyn waxaa ka mid ah in qoraxdu ka soo booddo galbeed waxaa ka mid a ah saacadaha qiyaama ka mid a ah in qoraxdu la madoobeeyo la burburiyo madow waa bilowday qiyaama bay nabigu amay bilaabato is yidhi calayhi isalaatu wassalaam niman waxay sheegeenba maalin jumcayba ahayd maalinka qoraxda madoobatay leeyihin qolyaha muwariqiinta ka fa akhadna wuxuu qaatay dircan garbasaar buu qaatay iyo duruucii dumarka ah xataa udrika ilaa lala haleelo nabiga laga dabageeyey biridaaya gu'iisa faqaama linnaasi qiyaaman طawiilan in badan buu u taagna oo tujinayay anna insaan haddii ruux ata uu yimaado lam yashcur aan ogayn أن النبي ركع نبي إنه صور ركوع عن أجين ما حدث نفسه أو موسى شاكيين وهي أنه ركع نبي ركوع ركوع قيام كلابات منك هوران أن ركع قيام كور أجين يا ركوع لهران أجين إيه صلاة السوق النبي محمد ركوع اللبات يا قيام كلا أتاغن محمود لها نبي هوران بينه صون صور ركوعنا وقيام كلام السوق درك سوق دريا حتى لو أن إنسان أتى هدو يماد الروح لم يشعر أن أغين أن النبي ركع من قبل ما حدث نفسه أو قلبه قلبه أو موسى الشيكين أما نفسه أو موسى الشيكين أنه سبحانه ركع من قبل نصور ركوع لماذا؟ من طول القيام الثاني استاق اللبات بآد ودير كي كوبات بالمركب مودي سابع وحدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي حدثني أبي أبيه دوا يحيى بن سعيد كوي ويلكو واي سعيد بن يحيى أبينا ويحيى بن سعيد الأموي حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد بكوري مثله أصغو كلي ابن جريج عن منصور عن أمه عن أسماء مرتين وقال وحون قياما طويلا استاق دير بو نبي تاغنا يقوم ثم يركع نبي عبار بو تاغنا هذا ركوعي وزاد وحكو دري يحيى بن سعيد الأموي فجعلت وحان قدقل أنظر إلى إيغيو عايش أسماء ila almar'ati haweenay asanna minni iga da'weyn aan eegayo wa ilal ukhraa baan eegayaa hiya iyaduba asqamu minni iga xanuun badanoo bukaan socda way iman doontaa intaan daalay oon taagnaan waxaan darca iska fadhiisto markaas arkay habro iga waaweynoo taagan oo aan dhaqaaqayninba nuuxsanayn waxaan arkay haweenay bukaan socodoo iga xanuun badnaydoo aan nuuxsanayninba markaasaan isgijinoo dhima haweenkan baad ka xun naftu baa qabata asmaa xadani axmed bn saciid adaarimi qaal xadana xabaan ibnu hilaal buu u jeeda xadana whay bnu khaalid xadana mansuur bn cabdiraxmaan can ummihi hooyadii safiya can asma bint abibakr sidiiq qaala waxay tihi kasafat ishamsu cala hadi rasuuli illaahi xilligii nebi maxamed bay madoobaatay qoraxdii fafasaca nabigaa argaxo cabsaday dadka ilaahay muraaqabaynaya xawaasha la socda shanqadhiyan xagga rabbi ka timaada dareen baa ugu jira laakiin markaas iyo dameerka adigu haafil tahay waxaad la socotaba ma jiro faahdaa nabigu wuxuu ku khaldamay bidircin cambuur ama gu'i dumarkuu ku khaldamo u qaato gu'iisi xataa udrika ilaa lagala daba tago laga dabageeyey biridaayo gu'iisi bacda daalika intuu qaatay dirca kadib qaala waxay tidhi faqadaytu xaajatii dantaydii baan gunto waan suuligalo waan soo weysaystay uma ji'tu waan imid wadakhaltu lmasjid masaajidkii baan soo galay fara'aytu rasuul allahi qaa'iman rasuulka ilaahoo taagan baan arkay faqumtu macah waa la istaago waa la tukaday fa ataala alqiyaama istaaggii buu nabigu dheeri xataa ra'aytu ilaa aan is arkay uriiddu anoo doonahay aan ajisana iska fadhiisto uma altafit waan gaardaymoonoo ila almar'ati baan eegaya addaciifati iga taagdaranoo xanuun badan ama waayeelo iga da'weyn fa aquulu waxaan odhanhayaa haadihi midantadaa adcafu minii iga taag daran marka maxaan ii fadhiisanhaya nafs isgeli waan istaagay fa aquumu ay fa astamiru fi lqiyaam weeye istaaggii baan sii wadanaya fa rakaca fa atala arukuuc uma rafaca ra'sahu fa atala xatى low أna rajula xataa hadduu nin yimaado xataa low ana rajulan ja hadduu nin yimaado khuyila ilayhi waxaa loo malagelin laha o ismoodsiin lahaa annahu suubanhu lam yarkac inuusan rukuucinba riwayada hore ay ku fasiraysa xatى low ana insaana ataa lam yashcur ana الnabiya rakaca ma xadaa annahu rakaca min tuuli qiyamti horay kuu fasiraysa xataa ruux hadduu yimaado horaan nabiga salaadda aan la bilaabin wuxuu u qadan lahaa nabigu inuusan rukuucinba rukuucda koobaad ay weli dhiman tahay qiyaamka koobaad uu ku jiro yani say iskugu dhowaayeen labada qiyaam iyo labada rukuucoodba yushida asma waxadaanaa suwayd ibnu saciid alharawi in badan baynu suway riwaayaadkiisa mutaabacaad buu ku keenaa muslim wuxuuna inta badan ka keenaa min ariiqi maysara shaykhiisu waa xafs bnu maysara alcuqayl waa sida sanadkan oo kale aad ugu badan dhowr xadiidoon badnayn waa inagu soo tilmaanay yuu ku keenaa iyaguna ariiqana u badan yihi sheekhana waa si khaasa u laazimay weeye xadana suwayd bnu saciid alharawi xadana xafs bn maysarة الcuqayl xadana zayd bn asm alcadawi can aطa bn yasaar alhilaali can bni cabaasin qaala wuxuu ibn cabaas xadiidki ibn cabaas qayb waynu soo maray isagoo laba riwaayadle midna ay sheegayso lix midna ay sheegayso afar midka afarkanuu muslim markaa xoojiyo hormariyey qaal wuxuu uhi inkasafat الshamsu calى cadi rasuulilahi xilligii nabi maxamed bay madoobaatay fasallaa rasuululahi wاnnaasu maca nabi maxamed baa tuka dadkuna ay la tukadeen faqaama qiyaaman طawiilan istaag dheer buu nabigu taagnaa qadra naxwi suurati اlbaqara ku dhow suurat اlbaqara inta laga akhriyo laba suurat اlbaqara inta laga akhriyo qira'ada nabi maxamed tartiibkayd buu nabigu racdi koobaad ku akhriyay uma rakaca rukuucan طawiilan buu nabigu rukucay uma rafaca faqaama qiyaaman طawiilan whw dun اlqiyaam اlأwl oo ka sokaya istaaggii hore uma rakaca rukuucan طawiila whuwa dun rukuuc اlأwl uma sajada wuu sujuuday laba sujuudood uma qaama qiyaaman طawiila whuwa dun اlqiyaam اlأwli uma rakaca rukuucan طawiila whuwa dun الrukuuc اlأwli uma rafaca faqaama qiyaaman طawiila whuwa dun اlqiyaam اlأwl uma rakaca rukuucan طawiila whuwa dun الrukuuc اlأwl uma sajada sujuuddii u dambaysay uma اnsarafa salaaddiibu nabigu ka baxay wqad injalat الshamsu iyadoo qoraxdu ay faydantay oo caddaatay faqaala rasuul اllah ina الshamsa wاlqamra aayatan min aayaat اllah laa yankasifaan limowti axadin walaa lixayaatih faida ra'aytum dalika fadkuru اllah haddaad aragtaan hawshaas ilaahay xusa oo alla weynayo tukada qaaluu yaa rasuul allah waxay dhaheen nabi maxamedow ra'aynaaka waxaanu ka aragnay tanaawalta adoo laacay shayan shay fii maqaamikaada istaaggii aad salaadda dhex taagnayd baad wax laacday uma ra'aynaaka waxaanu ku aragnay kafafta adoo ka soo laabay gacantood soo ceshadoo ka soo noqday aasuban wuxuu hi innii ra'aytu ljannata jannadii baan arkoo lay fa tanaawaltu minha waxaan ka laacon gacanta u taagay cunquudan gacan iyo rucub walow akhadtu haddaan soo qaadi lahaana la akaltum waad ka cun lahaydeen minhum min alcunquudi maa baqiyat اdunya intay adduunyadu taagan tahay ba asna taagnaan laha midho janna ma dhammaado haddii laiskugu tago aadam o dhan ma dhammaanayo aad goosato ku kala soo baxaayo aad goosato ku kala soo baxaayo raaytu naara naar baan arkay falam ara kalyowmi nabigu wuxuu ma arag maantoo kale mandaran qatu afdacu waa riwaayadii bukhaari saasay ahayd aniga hadda waxaa qalan falam arak alyowmi mandaran qatu ayib marka waxa loo tankiiriye waa litahwiil watafkhiim falam ara ma arag bu kalyowm maanta mandara muuqaal qatu ka dara muuqaalkii maanta arkay wixii ishaydu maanta ay qabatay wax ka culus oo ka ba'an oo ka cabsi badan ma arag wa ra'aytu waxaan arkay akara ahliha annisaa dadka u badan naar galayna inay dumar ahaayeen qaaluu bima ya rasuul nabi maxamadow dumar maxay eedeen qaala waxay ku naarmurteen buu nabigu bikufrihinna abaalla'aantooda qiila waxaa la yidhi ayakfurna billaah saxaabadu kufri haddii la idlaaqo waa alkhuruuju min aliimaan bay u haystaan lanna hada wa alaslu wey cinda alilaaq ayakfurna bima ilaahay bay ku kufrinayaan mise dadka ahalka iyo qaraabada iyo macaarifta iyo zawjkooda ay ka abaaldhacahayaan qaala subxan wuxuu hi bikufri اlcashiiri ay almucaashir الzawj almukhaalid ninka marka ama waxtare ama walaala ama aabbaah ama wiil ah ama zawj dul joogo waxtare ah ayaysan abaalkiisa gudunoo ka abaaldhacan wa bikufri اlixsaani wixii loo ixsaani wanaaga loo tarana kama abaalgudaan low axsanta ilaa ixdaahunna dahra midood haddaad intaad nooshay u samafasho low axsanta haddaad wanaajiso ood u ixsaanfashay ilaa ixdaahunna dumarka mid kamida mida addahra zamankoo dhanba uma ra'ad minka shayan takrahu weeye kadibna ay aragto waxay qoonsatay maalin aad xumayso ama maalin si kaa noqoto qaalad waxay odhanaysaa maa ra'aytu minka khayran qad weligaaba saasaad u xumayd weligaaba waxaad itartay jiro weligaaba bakayl baad oo imisan dahab iyo lacag iyo wuxuu kugu tabi jiray maanta waxoogow aan yar dabcay ma dulqadati ma jirto shardi ma inuu zawjka yahay waxaa weeye axad walbo abaal taray sidaa dumarku badankood ku yihiin maxaa tidhi walaaha adugu kugu hayse ka war ninkaaba dhaame dumarkaaba kuwa kalaba ka daran culimmadu waxay leeyihiin waxanuhu waa caam caam weeye zawjka besa ma aha wuu soo gelayaa lambar kow laakiin waxaa weeye kulligood baa sidaa ah ilaa man raxima rabbuha waxaa ku jira xadiidka marka inay bannaan dunuubta in lagu idlaaqo kufri iyadoo loo jeedo kufrun duna kufrin iyo ixsaanka ruux kuu ixsaanfan inaad wanaag u tarto ood wixii guddo ood abaalkii aadan ka gaasirnooda jasaar noqonin wanaagga shareecadu ay leedahay waxaa kaloo ku jira qiimaha uu midhaha janno iyo nicmadooda ay kaga duwan waxaan yarka adduunka adduunkaaynu hayno haddee laanta nabigu wuxuu dhan adduunka geli lahaa ilaa qiyaama saaca la cuni inta adduunyo jirto waxadaanaa maxamed bin raafic baa ii tabiy xadiidka xadana isxaaq yacni kaloo ku jira dumarkii waaweynaa ee duqayda ahaa xilliga nebi maxamed iyo kuwii xanuunsanaaba dadaalkoodi diimeed iyo say ugu sabreen cibaadada baa meesha ku cad innagu keeni dhaqaaqaba kursi iska qaadanayaa dhallinyaro safka hore kursi buuxsatay carabaha markaad tagto safka o dhan kuraas fadhi carbeed baaba yaallaba maad aragtee fadhi carbeed ka dhexe ka saddexaad sacuudigo kale dhexda fadhi carbeed qaybtaadama fadhi carbeed safka horaa bannaan xiga fadhi carbeed ilaa kadka gesgis yani waa dacfigeenna iyo saanan iimaankeennu u daciif yahay maxaa yeele markuu iimaankaadu qawga yahay jirkaad waad xambaaraysa ya maya kuway ku tukada annagaa ku tukanaya adiga waxaa rabtaa inaa meeshan kuu diri jiro kuu diro way ku tukadaa iyagoo ku tukaa annagaa indhaha saaray idinkuna kuraastadood ku tukataan isagoo ruux fadhiisan kara oo kici kara oo xoogow ah, dhabarkaa yar xanuunaya war adkaysa hadde waaba shan daqiiqee ma jirto ruux uurdaar uun daruuro ay wacatay uun tii alla ay haysaba mooyeen intaad istiili karto waa la istiilaa waa la adkaystaa sida gabdhahan ay yeeleen saddex saac buu nabigu taagna calayhi salaatu wasalaam markaasay adkaystay ilaa asmaoo gabadh yara ay ku dayato tiri habrahan baaba duqoyshinkan baaba nuuxsan leeh adugu maxaa kugu dhacay gabadha xanuunsanaydii kaa liidaba taagana adugu maxaa kugu dhacay oo istiishay nin walbo meel xanuunto hadduu haabto de salaaddii waxay noqon waagi dambe in la fudaystaa imanaysa أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم في الإسناد بمثل غيره أنه قال وحير إن كان ضمب إيه مالك أه غير أنه قال ثم رأيناك وحانو كارني تكعت نبي الله دي بصو تلكعت أوي تأخرت كدي أنت وحكى لما باب ذكر من قال هذا وحنا صوم الري ننكي يجري labada ragcadood mid walba waxaa gelaysa laba rukuucood waa tii lagu soo bilaabay xalay ilaa caawa qayb ka socotay waxaa ku xigay axaadiiu tilmaamaysa xadiiu jaabirin labada ragcaddii waxaa gelaysa saddex rukuucood tii u dambayso ah ragcad walba waxaa gelaya afar rukuucood iyo afar qiyaam baa gelaya afar rukuucood afar qiyaam iyo afar sujuudood waa afar afar tii ka horraysana waa saddex istaag iyo saddex rukuucood iyo afar sujuudood tii ka soo horraysee loo badnaana waa afar sujuudood iyo afar rukuucood iyo iyo laba qiyaam afar qiyaam dhahadee afar qiyaam wey ragcadda koroo laba iyo ragcadda damboo laba ah xaggeed ragcadda koowaad laba rukuuc soo maaha laba qiyaam bay wadataa haddee ragcadda labaadna maxay wadataa laba rukuucood iyo laba qiyaam waa afar istaag iyo afar rukuucood iyo afar sujuudood saa u socda hawsha saa tan ku xigto waa maxay waa saddex istaag iyo saddex rukuucood iyo afar sujuudood labadu maxay tahay afar dheh afar sujuudood labadana kuwana iskhilaafaya tanta u dambaysa waa ayad hawsheedu waa sideed rukuuc wey ta afar baa geli afar baa afar rukuucood iyo afar rukuucood afar qiyaam iyo afar qiyaam iyo iyo afar sujuudood tala isku aadan tiiboo sheekhu hadda bilaabaya waxaadana bukr abi shaybata qaal xadana ismaaciil bn culayata can sufyaan bn saciid aلthawri can xabiib ibn abi haabit almisri can taawus bni kaysaan can cabaasin qaal صلى رsuل الله صل سلم rsulka ilaahi baa tukaday xiina kasafat الشhamsu qoraxdu markay madoobaatay amaani rakacaatin amaani rakacaatin sideed rukuucood wey rakacaatin iska ilaali rukuucaatin wey fii arbaci sajadaatin oo fan gashay afar sujuudood wa can caliyin milu daalik an caliyin milu daalik calina waxaa laga wariyaa sidaasoo kale xadiidka cali waxaa wasliyey axmed fii musnadihi cali baa xilligiisii ay qorax madoobaatay markaasuu dadki tujiyey afar rukuucood iyo afar istaag fii kuli ragcatin siddeed rukuuc buu geliyey labada ragcadood markuu dhammeeyey buu nabi maxamed oo sidaa u tukaday baan arkay marka xadiidka calina meesha waa ku jira haddii marka uu ku laran yahay sanadkii hore oo min an taawuus can cali u yahay inqiaac baa la sheegaa baa inqiaabaqoyan samac bay iyo idraag bay sugayaan si kastaba noqotay xadiidku waa mawsuulun fii musnad axmeda sanad qawiy jiddan ah waxaadada maxamed musanna wa abubakr ibn khalaad abubakr ibn xamed ibn khalaad ibnu kasiir albahili kilaahumaa labada wadaad oo abubakar iyo maxamed musanna ah can yaxya ibn saciid alqataan qaala ibnu musanna wuxuu xadana yaxya can sufyaan athawri qaala wuxuu xadana xabiib ibn abi haabit can taawuus can ibni cabbaasin can nabi sal sl annahu sallaa fii kusuufin nabigu wuxuu tukaday salaad qorxmadoobaad qara'a uma rakaca uma qara'a uma rakaca uma qara'a uma rakaca uma qara'a uma rakaca uma sajad qaala wuxuu uhi wاlأkhra miluha inta waa hal ragcad qara'a uma rakaca waa qiyaam iyo rukuuc qara'a uma rakaca waa qiyaami rukuuc labaad qara'a uma rakaca waa qiyaami rukuuc saddexaad qara'a uma rakaca waa qiyaami rukuuc afraad uma sajad waa ragcaddii koobaad afar qiyaam afar rukuucood qaala wuxuu yidhi marka ibnu cabbaas wlukhraa miluhaa ragcaddii labaadna mil اuulaa bay ahayd tii hore lamid ahayd maxaa kuu hadhay miyaan gaari karaa baabka bal aan kaxeeyi horta intaan inta cabbaara kitaabulkusuuf aan caawa iska rido maxaad leedihi aan rido caawa baabu dikri nada'i bisalaati اlkusuuf intaanan ka tegin marka aan gabagabeeyo bukhaari iyo shaafici iyo axmed iyo jamaaca minulmuxadiiin wuxuu ibnuqayim ka wariyey inay dhaheen axaadiista waxaa u saxiixsan axaadiista sheegaysa salaatulkusuuf waa laba ragcadood oo qudh ah iyo laba rukuuc oo qudh ah fii kulli ragcatin ragcad walba laba qiyaam iyo laba rukuuc basaa gelaysa axaadiista inteeda kale ee macnaha tilmaantay waa khalaq waa tasaruf min ruwaad bay mareen shaafici iyo axmed iyo bukhaari saasuu ibnuqayim soo guuriyaa meelo dhowra kusoo goya kutubtiisa axmed warkiisoo sawcad ma arag shaaficise waa laga dareemi karaa umkiisa iyo risaalada cafwan ikhtilaaf alxadiid meeloo ku sheegay ama albukhaari tirmidi wuxuu soo guuriyey fii cilalihi inuu bukhaari odhan jiray axaadiida sheegaysa in ragcad walba laba ruku la geliyo yaa asaxu min hayriha asaxu wal asaxiyatu ma keenayso in axaadiia kale ay aciifata wa min baabi araajii cafwan min baabi اlarjaxi waraajix bay noqon kartaa hadduu dhihi laha axaadiiaasaa saxiixa waxaanu ka fahmi lahay inta kale waa aciif laakiin hiya asaxu min hayriha waxaa dhici karta inay ka xoog badan tahay oy ka asaxsan tahay laakiin kuwa kalena aysan daciif ahaynoo ay saxiix yihiin oy tahay min baabi alasaxi wاsaxiix min baabi اlarjaxi wاlraajix la min baabi اlraajixi wاlmarjuux wa min baabi الصaxiixi wاdaciif aysan ahayn marka iyagaan u dayna wadaadaha niman halkaas ku dhabaawaciyeen a'immo kale oo muslim ka mida sida muuqata oo uu hogaaminaya isxaaq bnu raahuya isxaaq bnu raahuya muslim ibnu khusayma ibnu xibbaan ibnu mundir khataabi oo siday u badan yihiina waxay leeyihiin kulli axaadiista baabka ku timo waa saxiixo wey ta sheegtay fii kulli ragca iyo ta saddexda sheegtay fii kulli ragca iyo midda afarta sheegtayba waa sixaax waxaana lagu xambaarayaa kolba xaaladda ay ku qabato salaaddu iyo intay qoraxdu dheeraato madowgeedu dheeraado iyay ku xidhan tahay kayfiyo soo aroortay saaha loo tukado saxaabada ka sugan tahay qayba inay ay labalaba ka dhigi jireen qaybana ay saddex saddex ka dhigi jireen qaybana afar afar baabu dikri nidaa'i bisalaati اlkusuufi asalaata jaamica in loogu aadaamo salaatulkusuufka asalaatu jaamica oon aadaanna loo ogolayn aqimidna aan loo ogolayn bilijmaci wa binnas waxaan loodhanaya asalaata jaamica war salaaddu waa kulmise isu kaalayaan baa loodhanaya xadaanii maxamed raafic alqushayri xadana abunadr haashim bn qaasim abunadr halka hadduu dhaco waa haashim bnu qaasim hadduu dabaqada u dhaco taabiciintana waa ninkii loodhan jiray saalim bn abi umaya هاشم بن القاسم أبو النضر حدثنا أبو معاوية وهو شيبان النحوي أبو معاوية الضرير همود بكلية هو شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن يحيى بن كثير الطائي عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو عاص حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا معاوية بن السلام الجمحي عن يحيى بن كثير الطائي قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري عن خبر عبد الله بن عمرو وحنا قلت بيي عن قولي وخبر عبد cabdulahi bni camr xadiidkii cabdillah camr uu nabiga ka tabiyey ama qowlkiisii uu nabiga qisadiisa ka sheekaynayey oo muxuu yidhi cabdulahi annahu qaala cabdulahi wuxuu yidhi lama inkasafat الshamsu qorax markay madoobaatay calى cadi rasul sal slm nuudiya waxaa lagu dhawaaqay bisalaata jaamicatan wa cala alxikaaya bacda waxay wax u tari weyday waa xikaaya weeye asalaata jaamica mansuuca cala aliqra jaamicana waa mansuuca cala alxal waxaa naga xalay soo maray bacdu waxay u shaqayn weyday waa maxki shaygu ciraabkii hore saaraa unbaa lagu soo xikaayonaya farakaca rasul sl l slm rasulka baa rukuucay rakcatayn fii sajdatin laba rukuucood buu fii sajdatin ay fii rakcatin iska ogaada huna sajda waa arakca farakaca rasul sl l slm rakcatayni ay rukuucayni fii sajdatin fii rakcatin waaxida sajdadoo la idlaaqo oo rakcad loo jeeda badan baynu soo maray muslim ku soo marray uma qaama nabigu waa istaagay farakaca rakcatan in rukuucayn buu la yimid fii sajdatin fii rakcatin waaxida uma julliya can الshamsi qoraxdii baa laga fayday mugdigii oo caddaatay faqaalat caaisha waxay tidhi maa rakactu rukuucan qatu walaa sajadtu sujuudan qatu kaana aطwala minhu intaan noolaa bay tihi rukuuc ka dheer iyo sujuud ka dheer weligay ma sujud maan rukuucin bay tii waa tii asma haddii ay rafaaday duqayda qaarkoodna ay miyir daboolmeen ee biyaha lagu rusheeyey وxadثna يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشام بن بشير السلمي عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي عن قيس بن أبي حازم الأحمسي عن أبي مسعود البدري الأنساري قال وxu صحaabigaas قال رsuل الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان xadiidka marka cmr cبدالله بن cن cas wuxuu taageersan yahay xadiidka caaisho iyo kii بن cabaas buu la socdaa ina shamsa qoraxdu amara aayataani min aayaat illaahi yukhawifu allaahu bihimaa cibaadah rabbi wuxuu ku cabsiiyaa addoommihiisa kuwa khaafiliinta inay toosan hudada ka toosaan kuwa halmaas alla xusuustaan kuwa tadhaayayskartaan cabsiin wey wama nursulu bialaayaati ilaa takhwiifan in la garanayo oy xisaabi ku socoto iyo in rabbi kugu cabsiinayo isdiidi mayso labaduba allah iskala wainahumaa laa yankisifaani limowti axadi min annaas ruux dhimashadii shuqul kumay lehee amar rabbi bay ku socdaan faidaa ra'aytum minha shayan wax mugdi ah haddaad ku aragtaan qoraxdii dayaxi fasalluu tukada wadcu llaha ilaahay barya xataa yukshafa maa bikum ilaa la faydo waxayd haysto mugdiga dhibaatada ah وxadثna cubayd الlah بن mcاad الcmbri وx بن xabيب الxاariثi qaalaa waxay dhaheen xadaثna muctamin سlaymaan التaymi can إsmaaعiil بn abi khaalid الأxmusi can qays bn abi xaasimin can abi mascuud الأnsاri أna rasuul اlah sl sلم qaal إna الشhamس والqamra laysa yankasifaan limowti أxadi min الnaas oma madoobadaan idan ninkii hadda yidhaahda qoraxda iyo dayx waxay u midoobaadaan sheekh hebel dhimashadii iyo aw hebel dhimashadii iyo hebel dhalashadii wuxuu khilaafsan yahay caqiida qaطciya fi diin اlmuslimiin xaafid xajar wuxuu axaadiita baabka ku timid ee tilmaamaysa hawsha inaysan qorax iyo dayx shuqul ku lahayn waa qad tufiidu اlqaطca wاdaruura cinda ahli اlxadiid caamana waxba la weydiin maayo mutakalimiinna baabka baabkoodii maaha laysa hada bicushika faduriji weeye marka sidaasay hawsha ku socoraysa bacdamaa calimta haddaad hawshaa dafirtoo diiddo hoostaad ka xariiqan tahay alla iska ilaali walaakinahumaa aayataani min aayaat illaah waa calaamado kutusay ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa faidaa ra'aytumuuhu mugdiga haddaad aragtan iyo madowga faquumu fasallu istaagoo tukada waa innaga soo marray ijmac la soo guuriyey inaan la qadaynin hadday salaatulkusuuf ku dhaafto oo innagoon weli tukanin qoraxdu caddaato lama qadayo xadiid baynu gaadhi doonnaa tilmaamaya qoraxdii oo caddaatay nabigu tukaday culamado dhan xadiidka way awileen waxay leeyihiin waa min baabi taqdiimi waata'khiir waa min baabi dikri maa waqaca biduuni tartiib baa loo jeedaa xadana abu bn shaybata qal xadana wakiic bn jaraax abu usaamata xamaad wbn mayri muxamed xadana isxaaq bn ibraahim ahbarana jariir bn cabdilxamiid adabi wakiic xa وxadana ibn abi cumar yacni muxamed bn yaxya alcadani xadana sufyaan bn cuyaynata wamarwan yacni bn mucaawiyata alfasaari kulluhum jamaacadaas isdabagalay yay ahaayeen wakiiciya abu usaamiya ibn numayr iyo iyo jariir iyo سفyان iyo مروان kulluhum dhammaantood can ismaaciil bn abi khaalid alaxmusi bihada اlisnaadi bay ku wariyeen can qays bn abi xaazimi can abi mascuud waya hadda wa fii xadiidi sufyaan waxaa ku jira sufyaan athawri wawakic waxaa ku jira inkasafat الshamsu yowma maata ibraahiimu qoraxdu waxay madoobaatay maalinkuu dhintay ibraahim wiilka nebi maxamed faqaala الnaasu waxay yidhaahdeen inkasafat limowti ibraahim bacd الnaas wey riwaayo kale caddays xadaana abu caamir tiibuu nabigu baabi'iyey wiil nabi weeye waa limowti cadiimin bay dheheen qaacidii jaahiliga nabigu xagta ku dhuftay xadana abu caamir alashcari cabdullahi bnu baraad wa muxamed bn calaa qaala xadana abu usaamata xamaad can burayd bn cabdillahi bn abi burdata can abi burdata awowgii ah awgii can abi musa alashcari axaadiia buu isdaba dhigaa muslim baabka ku timid qaala wuxuu ha musa alashcari khasafat الshamsu fii zamani الnabiy qoraxdii baa madoobaatay xilligii suubanaha calayh الsalaaة wasalaam faqaama nabigaa istaagay fazican asagoo cabsanay argaxsan yakhshaa ka baqaya an takuuna الsaacatu inay qiyaamadu istaagto dhacday culamadu waxay leeyihiin xilligii qoraxdu madoobaatay waa fii aakhiri xayaatihi calayh الsalaaة wasalaam sanadka tobnaadee hijirada waana bacda ma uu nabigu sheegay calaamaad fara badanoo min calaamaati الsaaca alkubra uu sheegay say u dhici kartaa nabigu inuu ka baqo inuu adduunka la rogayo haddaad marka baxiga usuuligaah ma ahbaartu naskhi ma galaan ra'yiga daciifkaa ah marto falaa ishkaala haddii ra'yigii raajixa aad timaadee saxda ana waxaan leenahay waxaa dhici karta nabigu inuu ka baqa inay tahay kusuufku inuu yahay muqadima min muqadimaat alcalaamaat اlkubra oo ah طuluucu shamsi min maghribiha qoraxdu in cinda qiyaami saaca isbedelayso oo la madoobaynayo oo la finhaarinayo bay nusuustu sheegtay ooy galbeed ka soo bixi sidii bari looga sugaayo soo ma dhici karta marka qorxmadoobaadkanba inuu yahay maadaama nabigu intuusna weligiiba hal mar marka xilligaa ugu min muqadimaati ashraad الsaacati اlkubra wa muqadimatu shayin minhu muqadimatu shay minhu sidaas ale waxay dhaheen nabigu ooma qaadanine saxaabiga hawsha cabiray baa isagu ismoodsiiyey facabara can ra'yihi wa dannihi wa hada waa maxay waa isaa'atu dannin biالصaxaaba iska da adigu ixtimaal jira ugu soo celina hawsha ayada xata ata masjid masjidka tagay faqaama yusalii nabigu waa istaagay inuu tugay biawali qiyaamin wa rukuucin wa sujuud sujuudtii u dheerayd iyo rukuuctii u dheerayd iyo istaagtii u dheerayd buu ku tukaday maa ra'aytu ma arag buu yidhi abu muusa nabiga ma arga yafcalu asagoo sameeyey dheerarka intaa leeg qatu fii sala salaad asagoo ku sameeye hawsha ayada uma qaala wuxuu uhi subanuu ina hadi alaayaat calaamadahan alatii taasu yursil اllahu rabbi uu dirayo laa takun limowti axadi walaa lixayaati ruux geerida iyo dhalashadii shuqulkuma laha walaakina allaha yursilha laakiin ilaahay baa dira yukhawifu biha cibaada addoommihiisuu ku canaansanaya wuu ku baraarujinaya aakharuu ku xasuusinaya waa ku cabsiinaya faidaa ra'aytum minha shayan fafsacuu ilaa dikrihi haddaad wuxuun ka aragta u argaxo ku carra ilahay xuskiisa wa ducaahi baryadiisa waistikfaari dembidhaaf weydiisigiisa wa fii riwaayati lilcala waxaa ku jira kasafat الshamsu wa qaala wuxuuna yidhi asagu yuhawifu cibaada lafdigoora waa ka badnay lafdigiisu xadaanii cubaydillaahi bni cumar alqawaaririy xadana bishr bn fadl araqaashi xadana jurayri saciid bn ayaas aljurayri xadana abilcala xayaan bn cumayr albasri can cabdiraxmaan bn samura waa cabdiraxmaan bn samura ibn xabiib ibn cabdishams ibn cabdimanaaf alqurashi albasri sakan albasrta wamaata biha hijradu markay ahayd kontonka hijrada nabiga wuxuu ka wariyay afar iyo toban xadii hal xadii bay isla wariyaan labana muslim baa la tafaruday aaabiga qaala saxaabiga wuxuu hi ana armi biashumi anoo leebkay ku toogdhisanaya oo madiina duleedkeeda iska toogdhisanaya wa aciddu lahum ma staactum toogdhisanaya shishka baranaya si gaal aan iskaga celiyo fii xayaati rasuul xilliga nebi maxamed idankashafat ashams qoraxdaa madoobaatayba fanabadtuhunna qaansadii leebkii baan tuuray wa qultu waxaan idhi fii nafsii wey laanduranna ilaa maa yaxdud lirasuuli illah walle maanta waxaan u kuurgelayaa nabiga waxa ku soo kordha uu ka sameeyo qoraxda madoobaatay fi inkisaafi shamsi اlyowma madoobaadka qoraxda maanta ii madoobaatay nabigu qaabka oola dhaqmo iyo suu u cibaadaystaan eegaya faintahaytu ilay nabigaan soo gaadhay wahuwa raaficun yadayhi isagoo gacmihiisa koru taagaya yadcuu alla baryahaya wayukabiru rabbi weynaynaya wayaxmadu mahadinaya wayuhallilu tawxiidsanaya xataa julliya can الshamsi ilaa qoraxdii laga fayda mugdigii faqara'a suuratayn laba suurad buu akhriyay midna baqaray ahayd midna aali cimraan ragcadda koowaad baqaruu ku akhriyey tii labaadna aali cimraan buu ku akhriyey wa rakaca rakcatayn laba ragcadoodna nabigu waa la yimid idan xadiidkan waa xadiidka taqdiimu takhriirku ku jira ee tilmaamaya bacdamaa qoraxda ay fayto nabigu inuu qur'aan akhriyaysa salaad uu bilaabay laakiin culimo waxay leeyihin rawaadkan caddaynayee waxaa weeye waa dikru maa waqaca min hayri tartiib hada huwa sawaab salaaddaa horraysay ducadaana dambaysay iyo khudbada xadana abubakr bn shaybata qaal cabdlah cala bn cabdillah eh, assaami can iljuray saciid can xayaan bni cumayr albasri can cabdiraxmaan bn samura alqurashi wa kaana min asxaabi rasuuli illah asxaabta nebi maxamed buu ahaa laakiin min muslimat اlfatxi saxaabada islaamtay fatxu maku ahaa maata bilbasra waana markaasoo sanadkii kontonada hijrada qaala wuxuu yidhi سنة كنت هجرة قال وحولي كنت أرتمي أي أرمي بكذا كنت أرتمي وحنقني وكنت أقلسنهي بأسهم اللي بان لها بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس قرح المذوبات فنبتها اللي كان طوري أتير شيء فقلت في نفسي وي والله لا أنظرنا إلى ما حدث لرسول الله في كسوف الشمس واللي وحن إيجا يا مانتا نبي كسو قرده قرح مذوبات كدرتت قال فأتيته النبي قال وهو قائم في الصلاة نبي صلاة أتاك سمارت فأتيته وهو قائم baa ku fasirasrwayada hore inay taqdiimi taakhiir ku jiro raafican yaday gacmihiisa kor u qaaday fajacala wuxuu gudagalay yusabixu in ilaahay nasahayo uu hufaya ceebta ka hufaya ay mushrikiin ee gaala ku sheegeen wayaxmadu bifadaa'ilihi wa nicamihi wa nucuuti kamaalihi wa awsaafi jalaalihi wayuhalilu ilaahay weynaynayo towxiid la imanay towxiidsanay cafwa ilahay ku goonayo cibaadada iyo xaqaba uu khaaska u yahay wayukabiru rabbi weyne wayadcuu xataa xusira xataa xusira ay canha can ishamsi xusira julliya laga fayday mugdigii oy caddaatay qaala wuxuu idhi falammaa xusira canha markii laga fayday qara'a suuratayni wa sallaa ragcatayni tan damba haddana inaga hadlaysay ta'wiilkii hore ee ina anfacahay oo daahir ku ah bacdamaa qoraxday caddaatay inuu nabigu laba suuradood akhriyey xaggana ragcatayn uu tukaday ijmac bayna soo guuriyeen salaad inaysan jirin in injilaa'i shams qoraxdu hadday caddaato id faydanto waa salaadda hadday tagto aan la qadaynin haddii lagu daro jumcana haddee warkeedba jooji juma mi haday tagto maad la qadayaa juma hadday tagto maad qadaysaan <laughs> war caddaaday qara'a suuratayni wasada ragcatay idan marka taqdiima taakhiirkaasaa ku jira xadana maxamed muana abu muusa albasri xadana saalim ibnu nuux alcataar alcaطاar أخbarana اjurariy سacيid can xayaa bn cumayr albasri cabdiraxman bn samura qaala baynama ana armi atarama cafwa atarama aan ku tog dhisanayo biasmi lii cala cadi rasul sl isticdaad wey laabudda min icdaad اlcudda id khasafat الshamsu baa madoobaatay uma dakara wuxuu sheegay naxwa xadiiثihima yaa sheegaya saalim baa sheegaya xadiidkii ay labadooda ka soo qaateen cabdulacla iyo kuma ninka kale iyo bishir iyo bishir xadaanii haarun bn saciid alayliyu xadana bn wahb cabdullah ahbaranii camr bn xaarit ana cabdiraxmaan bn qaasim xadaahu can abi abihi alqaasim bn maxamed bn bakr sidiiq can cabdilahi bni cumara cabaadala meeshan isdaba gashay أنه كاana يخبر can رasuل ilah رsulka wuxuu ka tabin بن cمر أنه قاala inuu yidhi إن الشhمس والقمر laa يkhsifaan لmowti أxadi wala لxayaaةi hawshayda way soo badatay walidalika wuxuu yidhi adilada tilmaamaysa أna الشhamسa والقمر laa yankasifaan لmowti أxadi wala لxayaaةihi تفيد القطع واليقين xaafid بن xaجر عند أهل الحadيiث ninka inkara bعd العلم فهو كافر ولكنهma آية من آياaت اللaه فإذا رأيتموهma fasalluu tukada oo ilaahay caabuda waxadana abubakr bn abi shaybata wa muxamed bn cabdillahi bn numayr qaala xadana muscab wa miqdaam muscab ibn haabit ha u qaadanina weeye xadaana zaa'ida yacni ibn qudama ibn qudamata zaa'id ibn qudamata taqafi abu salt cafwan xadana ziyaad ibn cilaaqata xoogu baan daaho waa wa fii riwayat abubakr waxaa ku jira qaala qaala ziyaad ibn cilaaqa wuxuu yidhi samictu almugiirata bna shucba abubakr bn abi shayba lafdigiisii wuxuu kala duwayaa maxamed cabdullah bn umar kelim buu kala duwahaya samictu muqira bn cumar maqlay yaquul asagoo leh inkasafat ishamsu qoraxdeeda madoobaatay calaa cahdi rasuli sal lay slam yowma maata ibraahim maalinkuu ibraahim geeriyooday faqada rasuula sal lay slam maalig murugle nabiga ku ahayd oo waa kaad wuxuu ka yidhi suubanuhu haddana qoraxda madoobaato musiibo ka weyn baaba timid oo nabigu ka baqay adduunka dhammo in la rogo muslimiintuna halaagsamaan فقال رسول صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آياتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله هذا أرك يقوم مذوبادي ويهدي إلهي بريا وصلوا تكد حتى تنكسف إلى أي xataa tankashifa cafu ilaa ay faydantoy bannaanka timaado alimaam muslim toban xadiid buu ku sheegay baabka toban xadiid xadiidu caaisha xadiidu jaabir bn cabdillahi alansaari xadiidu asmaa bint abi bakr asidiiq xadiidu cabdullahi bni cabaas xadiis cabdulahi bni camr xadiis cabdulahi bni cumar abu mascuud alansaari abu muusa alashcari cabdiraxmaan bnu samura muqiira bnu shucba ku gebagabay waxbaan ka tegey cumaan bn cafaan xadii meena soo maro uu leehay asmaa waan sheegay haddee asmaa waan sheegay tobanka xadiid ayuu imaamku ku gaabsaday axaadiisii baabka ku timid alimaam albukhaari afartan xadii buu ku sheegay fi saxiibi baab lkusuuf afartan xadii laakiinha khaldan waa mukarar bilmukarari siddeed xadii yuu afartan goor soo celiyey siddeed buu ku keenay kitaab alkusuuf oo uu soo celceliyey wa mutawalah afartan jeer axaadiista uu bukhaari dhan ee siddeedda muslim wuu la wadaagay muslim baa wuxuu la dheeryahay laba xadii bukhaarina xadii uu sideedda ku jiruusu muslim ka tago abubakr uu wariyo abubakr nufayc bn xaari xadii uu leeyahay oo bukhaari uu wariyo oo sideeddiisa ka mida ayuusu muslim ka tegey toban buuna muslim wariyaa laba bukhaari la dheeryahay marka ayadaa isna maxaa lala dheeryahay hal xadii hal xadii ayib idan almhim bukhaari iyo muslim waxay wadaagaan toddoba xadii bay wadaagaan toddoba xadii bukhaari hal xadii buu la dheeriya muslim xadidka abi bakraa muslimna labuu la dher wuxuu ka mid yahay xadiidka samura cabdiraxmaan samura uu ka mid yahay madaahibta culummadaas waanu soo maray sheekh albaani risaaluu qoray oo salaatulkusuuf uu ka qoray uu leeyahay salaada hore ee ah ragcataan fii kulli ragcatin rukuucan waxaan ka ahayn waa laga soo guriyey bukhaari iyo axmed iyo shaafici ibnu qaymna aad u difaaci jiray baasuu ku dhabaabciyey ra'yiga muslim uu maray ee samurahuya iyo ibnu khusayma muslim ibnu mundir khaaabi ibnu xibbaan ragga ay tageen baa u wanaagsan inta aan taqliid marayno waxaa weye in la dha waa bixasab اlaxwaal waxaa kaloo ku tusaya saxaabadaa tabaqday cali cumaan ibnu cabaas cabdullahi ibnu zubayr kulligoodba sidaas ayay samayn jireen sidaasay samayn jireen marka ayagoo labalaba tukadeen waa lahaya laba rukuucood geliya fii kulli ragca ayagoo saddex geliya fii kulli ragca ayagoo geliya afar fii kulli ragca waa lahayaa wax intaa ka badanna ma soo aroorin ama alxanafiya ayagu warkoodu waa maxay salaat lkusuuf waxay waa ka salaatu subxiba ragca waaxida fii kulli ragca salaad subax jumco sunnada aad tukataan ee labada ragcadood baa loo tukanaya laba qiyaam ma jiraan laba rukuuc ma jiraan hawlaha lama soconaysadhgu axaadii bay deliishadeen aan ku imanin fi saxiixayn bay deliishadeen xadiid nucmaan bashiir baa ka mid a ah. xadiiu waxaa ka mid ah a samra ibnu jundub xadiiu waxaa ka mid a ah qabiisa ibnu mukhaariq alhilaali baa ka mid a dhowr xadiid ilaa af xadiid bay deliishadaan badankeed waa daciifo weeye badankeed waa daciifo banna waa maraakiir hal xadiisto ku asaxay baabkan ma jiro laakiin sunankii qaybo ka mida ah ku imanayaan wallahu subxaanaه wa tacaala aclam kitaabka muslima ah halkaasuu taagnaanayaa ilaa amar dambe